oo waxa weeye aan qaybin doonaa haddii rabbiidna qodobka ugu horreeya waxaan kusoo qaadaynaa kalaam ullah tacaala limuusa calayhi salaam cinda cawdatihi limisr nabiyullah e, ilaahay oo la hadlay nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu doonaya inuu masar iyo xaggaa u noqdo isagoo iska soconaya ayaa ilaahay la hadlay kabacdina rasuul ka dhigay oo u diray nabiyu maaragtay fircown oo la yidhi maaragtay risaalada aqaad qaala allahu tacala ilahay waxa uu yidhi falama qadaa muusa alajal muusa alajala wa saara biahlihi aanasa min janibi tuuri naara qaala liahlihim kutuu inii aanastu naara lacallii aatiikum minha bikhabarin aw jadwati min annaari lacalakum tasdaluun ilaahay aayaddan wuxuu inoogu sheegay nabiyullaahi muusa waktigiisii markuu dhammaaday oo tobankii sano uu dhammaystay oo ninkii soddonkiisa ahaa uu tobankii sano ay ku bal sideeddii sano ay ku ballameen iyo labadii sano oo ugu daray markuu u dhammaystiray ayuu markaa ka soo tegey ahalkiisii iyo reerkiisiina waa soo kaxaystay iyo waxa weeye wixii awlaad ilaahay ka siiyey siday inoo imaan doonta oo markay culummadu fasirayaan laakiin aayadda macnaheeda guud waxa weeye waxa uu dareemay markaa uu arkay naar buu arkay dab buu arkay maaragtay janiba duur buurta duur siina dhinaceeda ayuu wuxuu ka arkay dab ololey markaasuu waxa uu ku yidhi ahalkiisii war halkaan jooga oo waxa weeye sii suga aan bal soo fiiriye naartaas waxaa laga yaabaa inaan ka hela khabar ay macnaha bal dariiqii aanu ka dhunnay iyo waxa weye bal wax inoo toosiya bal waxa weye maaragtay isii suga ama aanba dab idinka keena caashidataani ilaahay wuxuu yidhi falama aataaha nuudiya min shaadi'i lwaadi layman fi lbuqcati almubaaraka markii uu yimid ayaa waxaa looga dhawaaqay xagga shaadi'i lwaadi alayman macnaha dhinaca ayaa jaanibka waadiga ayaa looga dhawaaqay dhinaciisa midigta muusa meeshii baraakaysnayd oo ilaahay barakeeyey oo geedkii iyo meeshii maaragtay lagula kalaamayey weye hadhow baan maaragtay u kala qaad qaadi doonaa bal waxay culimmadu ka yidhaahdeen ilaahay waxau yidhi an yaa muusa inii ana allahu rabb alcaalamiin ilaahay baa la hadlay oo waxaa lagu yidhi muusow rabbigii ku abuurtay aniga weeye caalamka o dhanna abuuraye maaragtay wa an alqi casaa falamaa ra'aahaa tahtazu kaأnaha jaanu walaa mudbiran walam yucaqib ya muusa aqbil walaa takaf inaka min alaaminiin ilaahay markuu la hadlay nabiyullaahi muusa ayaa waxaa lagu yidhi ushaada dhulka dhulka dhig baalay oo dhulka ku tuur markuu arkay dhul ushii dhulka ku tuuray ayay waxay isku bedeshay maaragtay abees ama halaq oo waxa weye marka ay istaagtay oo bahal noqotay markaasuu cabsaday oo waxa weeye ka cararay markaasaa ilaahay la hadlo waxaa lagu yidhi ha cabsanin oo waxa weeye cabsi agtaada ma taalo aamin baa tahay ha cabsanin haddana waxaa lagu yidhi mucjiso kale gacantaada geli baa la yidhi jeebka usluk yadaka fi jaybika takhruj baydaaa min gayri suu'in haddana waxaa la yidhi gacantaada waxaad gelisaa jeebkaaga waxaa haddana kuusoo baxaysaa iyadoo dhalaalaysa oo maaragtay ifaysa oo aan wax dhibaataa iyo wax barasa min gayri suu'in ay barasin ayay culummadu ku macneeyeen waynu sharixi doonaa insha allahu tabaaraka watacaala haddaba marka aayadahaas markuu ilaahay u uu siiyey ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi fadhanika burhanaani min rabbika ilaa fircawna wa malayh inahum kanuu qowman faasiqiin macnaha gacanta ololeysa oo ifaysa iyo waxa weeye ushaa halaqa noqonaysa labadaba ilaahay waxa uu kuu siiyey aayad iyo calaamad mucjisaa orod waxa weeye waxaad u tagtaa fircawn iyo qoomkiisa faasiqiinta qaala ibnu kathiir raximahullah markuu aayadahan ka hadlayo waxa uu yidhi waxaa inoo soo horumartay nabiyullaahi muusa inuu dhammaystiray atama alajalayni waa inagii soo sharaxnay ka bacdi markaa ayaa ilaahay waxa uu yidhi falamaa qadaa muusa alajala wasaara saara biahlihi wuxuu yidhi ay macnaha markii uu arrintii intuu u dhameeyey odagii sodonkiisi ahaa oo waxa weye waktigii ay ku ballameen uu dhammaaday ayuu ka soo tegey marka marka wuxuu leeyahay ibnu katir raximahullah mufasiriintu waxay yidhaahdeen eh, nabiy llahi muusa ayaa waxa uu jeclaystay maadaama toban sano uu reerkiisii ka soo maqnaa hooyadii iyo walaalihii iyo dadkiisii bal inuu soo booqdo oo mar uu maaragtay siyaaro ugu tago isagoo weliba isqarinaya inuu masar tago markaasuu soo tegey reerkiisii buu soo kaxaystay reerkiisii xaaskiisii gabadhii uu guursaday waxaa la socday baa la yidhi marka ay leeyihin mufasiriintu laakiin wax daliil oo ku sugnaaday ma hayno waxay leeyihiin waxaa la socday laba wiil oo uu dhashay labada wiil magacyadoodii lama sheegin walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya wuxuu kaloo watay bay dhaheen ari oo waxa weeye waktigaa uu faa'iidey xilligii uu shaqaynayey ari uu waxa weeye shaqaystay ayuu watay marka dee nin dhanoo reer dhanoo meel degan buu noqday waxa weeye reerkiisii ilmihii iyo xaaskiisii kolle xaaskii waa la sheegay laakiin biahlihi macnaha ahalkiisi hadde xaaskii iyo ilmihiisii iyo reerkiisii oo dhan ayay maaragtay noqonaysaa marka sidaas daraaddeed waxay leeyihiin laba wiil bay wateen laakiin ilaah baa garanaya wax daliila uma hayno waxay yidhahdeen marka mufasiriintu hameyn waxay waafaqeen arrintaasi hameyn ayay noqotay weliba mugdiya oo aad iyo aad u qabow markaasay dariiqii ka dhumeen waddadii bay kala garan waayeen meelay u socdaan bay garan waayeen qabowgiina waa ku adkaaday fa baynamaa huwa kadalika id absara can bucdi naaran ta'ajaj isiyagoo xilligaa la marayo oo ay meelay aadaan garan la'yihiin oo waxa weeye ay hameen mugdiya tahay ayuu markaa waxa uu arkay muusa naar dab ololaya ayuu arkay jaanibka maaragtay fi jaanibi tuuri wa huwa ljabel waa buurwe markaasuu reerkiisii la hadlo waxa uu ku yidhi qaala liahlihim kutuu inii aanastu naaran war halkaan sii joogay buu yidhi marka waxaad moodaa qowlkaa uu ibn uu leeyahay ibnu kathiir wuxuu yidhi halkaa waxaa laga garanayaa inayna iyagu naarta arag ee isagu arkay liannahu naartaani waa nuur min allahi huy ma aha dab ma aha waa nuur weye baxaya haddi nuurkana qof walba ma arko marka nabiyullahi muusa ilaahay ayaa doortay markaasaa ilaahay nuurkiisii tusay markaasuu reerkii la hadlo wuxuu ku yidhi war bal halkaan sii jooga lacallii aatiikum minha bikhabarin waxaa laga yaabaa inaan soo ogaado oo aan meesha dad ugu tago oo ay itusaan dariiqii la mari lahaa oo waddadii aan ka dhunnay bal inaan dariiqii helo aw jadwatin min annaari lacalakum tas'aluun ama waxa weeye aan idiin keeno wax aad shidataan oo macnaha dee dab qori daba aan idinka keeno aad shidataan si aynu maaratay bal dhaxantaan iyo dhibaatadan halkaa waxa uu leeyihiin culummadu waxay daliil u tahay inay macnaha dariiqiina ka dhumeen ay qabowna hayeen leannahu wuxuu isku daray lacallii aatiikum minhaa bikhabarin macnaha inaan war idinka keeno bal waddadiina loo soco oo dariiqii aan marayni leanno qofka khabarka u baahani waa qof dhunsan wey ama waxa weeye aw jadwati min annaari lacalakum tafdaluun haddii aan khabar ka waayana waxaa laga yaabaa intaan dab idin ka soo qaado dee qabowgaan iyo dhibaatadan inaad dabka shidataan wuxuu yidhi marka ibnu kasiir arrintaa daliil waxay u tahay inay dariiqiina ka dhumeen ay hameen mugdiyana ay ahayd qabowna uu helay sidaa daraaddeed baa ilaahay waxa u leeyahay aayad kale fi suurati daha wa hal ataaka xadiidu muusa nabiyullahi maxamed markuu la hadlayey warkii ma ku yimid muusa id ra'aa naaran markuu naar arkay ay dab ololaya faqaala liahlihim kutuu inii aanaftu naaran lacallii aatiiku minha biqabasin ow ajidu cala annaari huda tanaa kasii sii waadaxsan oo macnaha uu kusii sii caddeeyey ay maaragtay lacallii aatiikum minha biqabasin qabasku waxa weeye waa qoriga dabkaa oo ololaya awjadu ow ajidu ama aan ka helo cala annaari dadka dabka dabka dhul joo dabka jooga oo macnaha wixii dabkaa shidanaya huda dariiqii xaqa inay itusaan oo igu hanuuniyaan haddaba arrintaa waxay ku tusaysaa markaa inay mugdina ku jireen ay dariiqiina ka dhumeen ayay ayay kutusaysaa aayad kale sida uu ku yiri ilaahay fii suurati namli ilaahay waxa uu ku yidhi id qaala muusa liaalihi inii aanastu naaran sa'aatiikum minha bikhabarin ow aatiikum bishihaabin qabasin lacalakum tas'aluun intaasoo aayadoodba waxay soo celceliyeen muusa mar walba inuu raadinayey dariiqii wax ku toosiya iyo dhaxantan wax ay ka shitaan oo waxa weeye ay kaga baxaan dhibaatadan laakiin labadiiba nebiyullaahi muusa waa helay oo waxa weeye dariiqii xaqa ahaana waa lagu toosiyey oo ilaahay baa ku toosiyey laakiin isagu dariiquu raadinayey oo ahaa maaragtay xisigaha waddada ahaa ma ahee mid ka khayr badan ayuu meeshuu kula kulmay dabkii uu raadinayeyna dee nuur iyo waxyi ka khayr badan ayuu la kulmay wey qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi falama aataaha reerkii buu ka soo tegey meeshii buu uga soo tegey reerkii ayay leeyihiin leanna culimadu waa ka ilaahay uu dhahayo maaragtay wuxuu ahalkiisii ku yidhi qaala liahlihim kutu si jooga halkan meeshiibuu marka reerkii kaga soo tegey halkaa marka aayaddaa umkutu dib dambe looma soo qaadin reerkii aayadaha qur-aankaahi dib dambe reerkii uma soo qaadin nabiyullahi muusa reerkiiba meeshiibuu uga tegey ma intuu soo noqday buu reerkii kaxaystay walcilmu cinda allah ilaah baa garanay aayaduhu qur aanka intaasi uga gudbeen ilaah baa garanaya marka marka ilahay wuxuu yidhi falama aataaha markuu yimid nuudiya waa loo dhawaaqay ilaahay baa u dhawaaqay min shaadi'i alwaadi alayman ay min jaanibi shaadi waa janibka waa dhinaca alwaadi alayman macnaha waadiga dhinaciisa midig oo macnaha nabiyullahi muusa dhinaciisa midig ayaa looga dhawaaqay isagoo meeshii waxay leeyihiin mufasiriinta sida inoo imaanaysa ayay ku tafsirinayaan lakin horta aayadda aan dhamayno aayadaha waxa ley wuxuu leeya ilahay waxa uu yihi min shaadi lwaadi alyman fi lbuqcati lmubaaraka meeshii ilaahay uu barakeeyey jaantii dhulka ahayd oo ilaahay barakeeyey min ashajara geedkii ilaahay subxaana qaadirkaa nuurku ka baxayey oo waxa weeye nabiyullaahi muusa uu nuurka ka arkay ayaa ilaahay waxa uga dhawaaqo waxaa la yidhi an yaa muusa inii ana allahu rabu lcaalamiin muusow aniga kula hadlayo waa rablcaalamiin allihii caalamka o dhan abuuray wey fii suurati namli ilaahay waxa uu ku yidhi falama jaa'ahaa nuudiya an buurika man fi nnaari wa man xawlaha wa subxaana allahi rabbi alcaalamiin waa la barakeeyey meeshaan nuurka ka baxaya iyo dabkan iyo eryadeeda oo dhan ilaahiga subxaana qaadirka ahaa ayaana waxa weeye meeshaan xumaan oo dhan ka nasaan kulana hadlayo wey fi suurati طacna ilahi wuxuu ku yidhi falamaa aataaha nuudiya ya muusa markii uu u yimid ayaa ilaahay la hadloo waxaa lagu yidhi muusow innii ana rabbuka aniga waxaan ahay allihii ku abuurtay fakhlacna calayka inaka bilwaadi lmuqadasi duwa kabaha sii baa layidhi waxa aad joogtaa waadi barakaysan oo la sharfay oo xumaan oo dhan laga dhowray duwa waa waadiga magi magiciisii wey waa waadigaa iyo webigaa meeshaa togaas magaciisa ayaa duhaa la odhan jiray wa ana akhtartuka fastamic limaa yuuxa dhegaysaale anaa ku doortay baa la yidhi ilaahay baa hadlaya toos baa loola hadlay marka meleg u u dhexeeyaa ma jiro oo waxa weeye jibriil looma soo dirin ilaahay baa si toosa ula hadlay ilaahay waxa uu yidhi wa ana akhtartuka fastamic limaa yuuxa aniga ayaa ku doortay dhegayso waxa aan ku waxyoonayo inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii wa aqimi asalaata lidikrii aniga waxaan ahay buu yidhi allihii ilaahay aniga mooye aan cid kale jirin laa ilaaha ilaa ana aniga mooye cid kale oo alla u xaq leh oo la caabudo ma jirto wey facbudnii aniga i caabud amar baa la siiyey aniga icaabud baa layihi cid kale ha caabudin wa aqimi asalaata salaadana og oo waxa weeye tuko lidikri xusuustayda ina asaacata aatiyatun haddana waxaa loo sheegay qiyaamihii iyo waxa weeye waxa dhici doona ayaa loo sheegay markii tawxiidkii lagu sugay tawxiidkii loo sheegay laa ilaaha ila allah haddana salaadii la amray haddana waxa weye cibaadadii la amray ayaa haddana ilaahay waxa u sheegay ina asaacata aatiyatun saacaddu way imaanaysaa akaadu ukfiiha litujza kula kulu nafsin bima tasca saacaddii way imaanaysaa laakiin waan qarinayaa buu yidhi ilaahay oo waxa weeye si waxay u imaanaysaa qarsoodiye waatuu ilaahay aayado kale ku lahaa laa ta'tiikum ila bagta macnaha kadis bay u imaanaysaa qiyaamihii sababtu maxay tahay iyo faa'idada ku jirtoo loo qarinayo litujza kullu nafsin bima tasca in ilaahigii subxaana qaadirka uu qof walba ka abaalmariyo waxa uu shaqaystay leannahu haddii saacaddii la sheego la yidhahdo maalin hebley imaanaysaa oo dadkii o dhan loo wada sheego haddi waxa weeye qof walba si fiican uma shaqaynayo marka si waxa weeye waa la qariyey u shaqayso qiyaamihii waa imaanaya gooru imaanayana ma ogin ilaahay wuxuu yidhi falaa yasudanaka canha man laa yu'minu biha waatabaca hawaahu fatarda macnaha yayna kaa leexinin baa la yidhi qiyaamaha inaad rumaysid qof waxa weeye aan rumaynin oo mu'min ahayn hawadiisana raacay oo hawadiisu halaagtay fircoon iyo wixii la mida warkooda ha raacin ee ilaahay caabud qaala kayru waaxidu min almufasiriina min asalaf ayuu yidhi ibnu kathiir nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu qasdiyey oo uu aaday meeshii naarta ahayd uu naarta ka arkay oo uu u yimid mise waxa weeye waa geed qoyan oo waxa weeye naar ay ka baxayso geedkii waa qoyan yahay waa geed mina shajara ah oo waxa weeye geedaha geedka shajarka shajarka waa geed wey marka geedka magaciisa lama sheegin min ashajarati ayaa la yidhi marka wuxuu yi wuxuu leyahy ibnu kathiir waa geed oo geedihii meesha ka baxayay kamid ahaa wey dhinaca waxa weeye qarbiga oo qoraxu dhaca dhinaca qarbiga oo waxa weeye maaragtay nabiyullahi muusa markuu geedkii istaagay dhinaca midigtiisa ayaa markaa looga dhawaaqay marka meeshaa geedka uu ka arkay waatuu aayad kale ilaahay ku lahaa wama kunta bijaanibi algarbiyi id qadayna ilaa muusa alamra wama kunta min ashaahidiin adigu ma aad joogin ba la yidhi halkaa nabiyullahi muusa markii loogu lagula khidaabayey oo waxyiga loo sheegayey oo awaamirta la siinayay marka nabiyullahi muusa markuu waadigii yimid waadigaana waxaa la oran jiraa layi tuwa ayaa magaciisa la yidhaha waa tuuru sina meeshaa wey ayuu wuxuu arkay geedkan cajiibka geed qoyan oo naari ka ololayso oo iftiin ka baxayo waa yaabay wuu eegay isagoo marka eegaya oo la yaaban ayuu markaas dhinaca midigtaana ka taagan geedkii ayaa markaa ilaahay u dhawaaqay oo waxaa lagu yidhi waxaad joogtaa fanaadaahu rabbuhu bilwaadi almuqadasi duwa meesha ayaa ilaahay uga dhawaaqay waadigaas ilaahay waa waa meeshii maaragtay lagula hadlay oo duwa markaasaa ilaahayga subxaana qaadirka ah awaamirtan siiyey awalan markii ugu horreysay waxaa la amray inuu kabaha siibo iyadoo tacdiiman wa takriiman wa tawqiira meesha iyadoo la wanaajinayo oo la tacdiiminayo waa boqco meel barakaysan wey oo rabbigii subxaana qaadirkaa ah uu doortay wey taasina daliil uma aha oo macnaheedu ma aha inaan kabaha lagu tukan karin laakiin waxa weeye waa meel ilaahay uu markaas la ixtiraamayey oo waxa weeye la dhowrayey sidaas daraaddeed baa la kabaha iska siib horta ilaahay baa kula hadlaya kabacdi markuu kabihii siibey oo waxa weeye oo halkaa kabihii ku siibay ayaa haddana ilaahay la hadla oo waxaa lagu yidhi ilaahay bay subxaana qaadirka isagoo sidii doona ula hadlaya biduuni waasida meleg markaa u dhexeeya ma jiro oo waxa weeye u keenaya waxyi ma jiro ilaahay baa toos ula khidaabaya oo waxa weeye toos ula hadlaya yaa muusa inii ana allahu rab alcaalamiin horta ilaahay wuu isbaray oo waxa uu yidhi muusow aniga kula hadlaya waa allihii caalamka oo dhan rabbiga uu ahaa aayadda kale waatuu ilaahay ku lahaa inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana ilaahay wuu isbaray marka kelimatu tawxiid ayaa horta loo soo qadimay ilaahayna wuu isbaray faclam annahu laa ilaha ila allah wey wuu isbaray marka allihii subxaana qaadirka markaasa ilaahay waxa uu yidhi facbudnii wa aqimi asalaata lidikri ay macnaha aniga weeye allaha aan cid kale in la caabudo ayna mudnayne allihii ku abuuray ku irsaaqay intaa ku leekeysiiyey alkhaaliqu araasiq waa anige aniga i caabud anaa cibaadada xaq u leh cid kaleo cibaadada xaq u leh ma jirto wey uma akhbarahu markaa kabacdi baa haddana waxaa loo sheegay ana addunyaa laysat bidaari qaraar adduunyadaani wax baaba'aya inay tahay markii cibaadadii la amray oo waxa weye salaadii la amray oo waxa weye kelimatu tawxiid la amray oo waxa weye baa markaa ilaahay waxa u sheegay adduunyadaani inayna sii joogaynin oo dhammaanayso oo wax baaba'aya ay tahay oo qiyaamihii imaanayo ina saacata aatiyatun ayuu yihi ilaahay qiyaamihii waa imaanaya haddaba markaas akaadu ukfiiha litujzaa kulu nafsin bima tasc macnaha qof walba waxaa laga abaalmarinayaa hadduu qiyaamihii yimaado qofkii khayr shaqaystayna khayrkiisi baa laga abaalmarin qofkii shar shaqaystayna sharkii baa laga abaalmarin haddaba marka dadaalo cibaado la imow oo ilaahay ka baq markaasa ilaahay waxa uu ku booriyey oo ilaahay maaragtay uu maaragtay ku dhiirigeliyey alcamalu asaalix ay macnaha wa aqimi salaata lidikri salaada og baa la yidhi oo aniga maaragtay cibaadadeeda la imow kabacdi markaasuu ilaahay waxa uu ku yidhi markii loo caddeeyey oo laguna booriyey in uuna raacin oo iska ilaaliyo dadka gaaladaa warkooda oo waxa weeye dariiqa xaqaa ah inuuna ka leexan qof gaala ah oo hawadiisa raacay oo waxa weeye dhumayna uuna warkiisa yeelin sida fircoon iyo wixii la mida ayaa markaa kabacdi ilaahay la hadlay mucjisaa la rabaa in la siiyo oo ba la tuso rabbiga kula hadlaya awooddiisu wax walba inuu awoodo oo kun fayakun ay tahay ayaa la rabaa nabiyullahi muusa in la tuso nabiyullahi muusa marka hore isagoo dad doonayo yimi oo waxa weeye dad moodaya inay bashar caadiya meeshaan wax ku samaysanayaan kabacdi ilaahay baa la hadlay markuu ilaahay la hadlay markii hore mucjisuu arkay dab ololaya oo geedka ololaya isagiyo yaaban marka ayaa haddana ilaahay la hadlay intaasoo dhan marka waxay kusii noqotay yaab haddana markaas ayaa waxaa ilaahay uu doonay markii si fiican loola hadlay oo loo sheegay oo tawxiidkii iyo caqiidadii iyo cibaadadii wax walba la amray ayaa ilaahay haddana wuxuu doonay mucjize inuu siiyo oo ilaahay la hadlayo waxaa lagu yidhi wama tilka biyamiinika ya muusa maxay tahay miyaynan marka ibnu katiir wuxuu leeyaha macnuhu waxa weeye ay macnaha ama haadihi casaaka alatii tacrifuha macnaha wama tilka biyamiinuka macnaheedu waxa weeye buu yidhi ibnu katiir ay macnaha war muusow ushaan gacanta kuugu jirta so ushaadii maaha markaasuu nabiyullaahi muuse hadlo waxa uu yidhi qaala hiya casaayo laakiin su-aasha daahirkana waa noqon kartaa war waa maxay muuse wamaa tilka biyamiinika yaa muusa waa maxay waxaad gacanta ku haysatay marka maada ayaa waxay noqotay alladi markaasuu wuxuu leya ibnu kathiir macnuhu waxa weeye ama haadihi casaaka alatii tacrifuhaa miyaynan ahayn ushaadii waxa aad gacanta ku haysatid aad taqaanay oo weligaa wadatay markaasuu nabiyullahi muusa wuxuu yidhi qaala hiya casaaya tawakau calayha waahushu biha calaa ganami weliya fiiha ma'aaribu ukhra waa ushaydii buu yidhi hawshii uu ku qaban jirayna wuu sheegay wuxuu yidhi waan ku socdaa socdaabay atawaka waan cuskadaa horta oo waxa weeye ushii aan cuskanaya oo ku soconaya wey midda kale waxaan kusii qabsadaa ariga ayaan caleenta ugu soo daadiyaa geedaha uga soo jafaa ahushu biha calaa ghanami waata reer miyigu markay geeduhu dheer dheer yihiin ariga waa loo soo daadiya oo geedkiibaa inta lasoo jafo ayaa caleenta laga soo daadiya markaasay cunaan leannahu sida geela ma gaari kara isagu arigu waa gaagaabanya weliya fiiha maariba ukhraa hawlo kalena waa ku qabsadaa buu yidhi oo waxa weeye waxyaalo badan ayaan ku qabsadaa ee macnaha balaa haadihi casaayo waa ushaydii shaydii ilaahay baa amray marka qaala alqihaa ya muusa tuur baa la yidhi dhulka ku tuur fa alqaahaa fa hiya xayatun tascaa dhulkiibuu ku tuuray mise waxa weeye waaba xaya abeese ama halag leanna o dhan baa xaya la yidhaahdaa wuxuu markaa xayatun tascaa waaba abeese waxa weeye gabowday oo ordaysa wa haadaa khaaliqun cadiim macnaha waa arrin cajiiba wey min ushii oo watay ay abeese isku bedeshay halaq gaboobay oo ordaya isku bedeshay waa arrin aad iyo aad lala yaabo wey markaasuu nabiyullaahi muusa aad iyo aad bu u yaabo laakiin ilaahay kuma weyn rabbigii subxaana qaadirkaa wax walba waxaa ku eh, wuxuu waxay kusiga ku xiran tahay inuu yidhaahdo keliya kun fa yakun marka leannu ilahay wax walba waa awoodaa wa qaala fi aayatin ukhraa ilahay aayad kale waxa uu ku yidhi maaragtay eh, wa an alqi casaaka فلما ر'اها تهتز كأنha jاn وlا مdبirا وlm يcqب waxa ilahay aayad aayadda kale ku leeyaha waxaa ilaahay yidhi tuur baa la yidhi ushaaba dhulka ku tuur markii uu arkay iyadoo gilgilanaysa oo inta kacday abeeso noqotay kaannahaa jaanun marka jaanku waxa weeye baa la nooc ka maaragtay abeesada iyo haraq ee ka mid a oo aad iyo aad isku rogroga oo surco badan oo waxa weeye si aad iyo aad xarakadiisu ay badan tahay isrogrog badan wey oo fudud wey markaasu waxa weeye uu arkay wallaa mudbiran baa jeesaday dhabarkuu jeediyey oo waa cabsaday walam yucaqib mana uunan sugin oo waxa weye ma uunan qaban ma uunan sugin hal mar marbu mana eegin waa ka cararay uu leannahu sababtu waxa weeye markay noqotay abeese gabowday oo waxa weye istaagtay oo waxa weeye aad iyo aad cajiib noqotay ibnu kathiir wuxuu leeyahay waxay noqotayba hal aad u weyn oo waxa weeye ilka maaragtay micyo waaweynle oo khatar haddana surcadeeda iyo isgedgedigaa isgedgediyeyso waxaad moodaaba halkaa la yidhaha jaanka wa huwa darbun min alxayaat buu yidhi waa nooc ka mid a abeesooyinka markaasuu wuxuu sameeyey oo macnaha fududoo aad isku rogroga weeye buyi wuu baqay marka nabiy nabiyullaahi muusa leannahu sababtu waxa weeye markii uu arkay ayuu walaa mudbiran haariban ay minha macnaha iyadiibuu ka cararay leanna sababtu waxa weeye dabiicada basharka ayaa arrintaa keenaysa qofka basharka ah hadduu bahal arko ama waxa weeye soo ordaya wuu cararaya walam yucaqib ay walam yaltafit ma uu eegine horay buu u cararay oo dhabarkuu jeediyey fanaadaahu rabbuhu qaa'ilan ilaahay baa u yeeray marka ya muusa muusow aqbil baa la yidhi soo qaabil oo ku soo jeenso oo ha cararin walaa takaf ha cabsanin innaka min alaaminiin aamin baatoo wax ku gaaraya ma jiraan ba la yidhi ee qaabil bahashoo gacanta ku dhig oo waxa weye ha baqin falamaa rajaca wuu soo noqday marka markuu soo noqday ayaa ilaahay wuxuu amray inuu qabto oo gacanta ku dhigo marka hore waxa la yidhi horta soo qaabil ha cararine oo waxa weye soo noqo markuu soo noqday ayaa ilaahay wuxuu yidhi khudhaa qaado baa la layidhi marka gacanta kudhig dhig walaa takaf hana cabsanin inaka min alaaminiin ilahay wuxuu yihi marka may waxa lagu yidhi aayadda hore inaka min alaminin waxay ahayd maaragtay aqbil lakin aayaddan dambe ilahay waxa uu kuleeyahay khudhaa walaa takaf sanuciiduha siirata alula annaga ayaa kuugu soo celinayna sideedii hore eh ha cabsanine qabsadaa la yidhi usha oo waxa weeye abeesada gacanta ku dhig markaasuu gacantii la aaday markuu gacantii ku dhigay mise waa ushiisii subxaana allah waa arrin aad iyo aad u cajiiba waa qudrad aad iyo aad u weyn oo waxa weye lagu lagu lagu cibro qaata wey abeeso ordaysa ul marna abeeso noqonaysa marna waxa weeye noqonaysa ul oo gacantii markuu ku qabtana ul noqonaysa markuu dhulkii ku tuurana abeeso inta noqota afka kala qaadaysa oo miciyo dhaadheer leh oo wax alla waxay aragta liqaysa subxaanaka ya da ljalaali walikraam ina allaha calaa kuli shayin qadiir wax walba ilahay waa awooda uma amarahu tacaala haddana waxaa laamr la amray markaa ushii markuu horta qabtay oo ogaaday qudraddii ilaahay muuse marka waa xaqiiqsaday inay arrintaani tahay rabbigii subxaana qaadirkaa inuu la khitaabayo marka kabacdi baa haddana waxaa la yidhi calaamad kale oo iyadana la mida oo waxa wey iyadana kasii casiibsan ayaa la yidhi bal haddana ho uma amarahu tacaala haddana ilaahay wuxuu amray biidkhaali yadihi fi jaybihi jeybka geli baa la yidhi gacantaada marka jeybku ma ma meesha jeebka luuqadda carabiga meesha laga geliyey ama inagu jeebka waxaan unaqaanaa kan yarka laakiin khamiiska meeshiisa dalo furan ayaa la yidhahdaa jeeb gacanta geli baa la yidhi marka culamadu waxay leeyihiin gacantaa la gelinaya xabadka markaa inuu qofkii saa ugu qabto oo gacanta hoos geli waxau yidhi marka sluk yadka fii jaybika tkruj baydaaa min gayri suu'in ayaa lagu yihi geli baa la yihi gacantaada ilaahay baa amray waxa weeye inuu gacantiisi geliyo jeebka haddana ka soo bixiyo leanna ilaahay wuxuu leeyahay usluk yadaka fii jaybika tkruj baydaaa min gayri suu'in wadmum ilayka janaaxaka min arahb waxaa la yihi gacantaada halkaa geli soo saar iyada ololeysa oo ifaysa oo nuur ka baxaya ayay soo baxaysaa gacantaadii markay soo baxdo mar alla markaad cabsatid oo meesha aad waxa weye fircoon iyo cabsi iyo aa wax dareentid halkaa gacanta xabadkaaga saar xabadkaaga geli waxa weeye min arahbi meesha cabsida iyo markay timaado ayaad waxa weye saa cabsidii ka baabiinaysaa bale marka wuxuu leeyahay ibnu katiir raximahullah macnuhu waxa weeye mar alla markaad cabsatid gacantaada waxaad saartaa qalbigaaga oo xabadka saar qalbiga waa kuu degaya cabsidoo dhanna waa kaa tegaysaa wax aad ka cabsinaysa markaa ma jirto marka arrintaani ma nabiyullaahi muusa bay khaas ku tahay mise waa arrin dadka muslimiinta ah oo dhan ilaah baa garanaya laakiin ibnu kathiir waxa uu leeyahay hadduu qofku iqtidaa'an birusul u sameeyo oo uu rumaysan yahay barakada iimaanka iyo waxa weye iimaanku ilaahay rumaysan yahay hadduu xabadka qalbiga gacanta saaro inay cabsidu ka ba'ayso isagoo ku dayanaya nebi muuse ilaahay waa waxa weeye cabsidii waa ka kaxaynaya laakiin wax daliila looma hayo oo waxa weeye aan ku sugna arrintaa leanno arrintaani waa arrin nabiyullahi muusa mucjize la siiyey weeye wa qaala tacaala fi suurati annamli ilaahay sidoo kale fi suurati namli waxa uu ku yidhi wa adkhil yadaka fii jaybika takhruj baydaaa min gayri suu'in ay macnaha min gayri barasin ayay yidhahdeen culummadu oo waxa weeye ibna katiir iyo waxay leeyihiin min gayri suu'in ay macnaha gacantii markuu soo saaro oo ay caddaato ma aha baras marka leanno barasku waa caddeeyaa dadka oo waxa waa kan dadka cadcadeeya marka iyadoon baras ahayn oo xanuun ahayn oo ololeysa oo ifaysa oo aad moodaysa dayaxa oo kale ayuu gacantii soo saaraya fii tisci aayaatin ilaa fircawna wa qowmi innahum kaanuu qowman faasiqiin aayaadkaasi dibbay inooga imaan doonaan sagaalka aayadoodoo la siiyey dubbay inooga imaanayaan labadan aayadood oo horta hadda la siiyey waa ushaas iyo waxa weeye gacantaa ololeysa labadaa ayaa waxaa looga dhigay xujo sidaa daraaddeed ayaa ilaahay aayad kale wuxuu ku lahaa fi suurati qasas fadalika burhaanaani min rabbika ilaa fircawna wa mala-i inahum kanuu qowman faasiqiin marka burhaantan iyo xujadan la siiyey waa labadaa weyn oo waxa weeye labadaasaa la siiyey waayo awalow ji'tuka bishayin mubiin waa tuu dhahaya marka dambe oo inoo imaan doonta markuu yidhaahdo e, fircoon waan ku xirayaa oo haddaan xujo kuula imaado may xiraysaaba isaga odhanaya markaa uu tusayo maaragtay ushii iyo waxa weeye gacantiisii ilaahay wuxuu yidhi marka inahum kanuu qowman faasiqiin waxa ay noqdeen qoom fusaaqa oo khayr daran haddaba marka aayadaha e, e, ilaahay uu sheegay oo waxa weeye labadaa horta waa la siiyey waa labada burhaan oo xujada ah aayadahana waxa ilaahay ku sheegay sagaalka aayadood fi suurati israa iyo maaragtay ilaahay uu kaga sheekeeyey iyo fi suurati alacraaf fi suurati israa ilaahay waxa uu ku yiri walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaatin fas'al bani israa'iil ilaahay aayaddaasuu ku caddeeyey fi suurati israa sagaal aayadood oo cadcad in la siiyey nabiyullaahi muusa reer bani israa'iilna ay og yihiin ee weydii baa la yidhi id jaa'ahum faqaala lahu fircawnu inii la adunnuka ya muusa masxuura fircoon markii u yimid nabiyullaahi muusa ayuu wuxuu yidhi waxaan u inaad waalan tahay markaasuu nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi waxaad ogaatay qaala laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira wa inii la adunnuka ya fircawnu masbuura haddaba wuxuu uula hadlo wuxuu yidhi waad ogtahay tahay buu aayadahan aan kuula imin ilaahay mooye cid kale inayna soo dejin laakiin waxa weeye mid halaagsamaya ayaa tahay oo khasaaro ku socda haddaba marka sagaalkaa aayadood ilaahay waxa uu ku sheegay qeyb ka mida ah, ilaahay ku tafsiiriyey fi suurati alcaraaf ilaahay waatuu lahaa walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wa naqsin min atamaraati lacallahum yatadakaruun mar waxa weeye siniin abaar baa ku dhacday iyo waxa weeye mirihii oo laga baabi'iyey fa idaa jaءathum alxasanatu qaaluu lana haadihi wa in tusibhum sayi'atun yadayaruu bimuusa waman macah alaa inamaa daa'iruhum cinda allah walaakina aktarahum laa yaclamuun markii wanaag helaan waxay yidhaahdaan annagaa xaq u leh tan markii dhibaato ku dhacdana waxay baasaystaan nabiyullaahi muusa iyo ciddii rumaysay wa qaaluu waxay yidhahdeen mahma ta'tiina bihi min aayatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimu'miniin aayad kasta oo aada la timaadid si walba ood waxa weye aayada ula timaadid sixir inaad nagu sixirtid kuma rumaynayna yidhahdeen oo waxaagoo dhan waa sixir ilaahay wuxuu yidhi marka fa arsalnaa calayhim atuufaana tuufaano iyo dabaylaa loo diray iyo roob isdaba jooga oo baabi'iyey waljaraada waxa weeye waa ayaxa waalqummala waxa weeye waa baashaan la yihahdo maaragtay qumalku injirta waaweyn oo khatarta ah waddafaadica waa rahda iyo waxa lamid a waddamma iyo waxa weeye dhiig aayaatin mufasalaatin waxa weeye shan baa marka ilahay halkaa ku sheegay aayado waxa weeye cadcad oo waxa weeye isdaba jooga hadhow dib inooga imaan doonaan innaga oo sharaxayna qodob gaara ayaan ka dhigi doonaa aayadahaas iyo waxa weeye laakiin hadda macalshaahidku waxa weeye in la siiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxa weeye oo mucjiso looga dhigay laba burhaan oo xujo ah oo waxa weeye oo maaragtay eh, ilaahayga subxaana qaadirkaa uu siiyey oo ugu talagalay rabbigii subxaana qaadirka inuu ula tago fircoon oo uu ogaadoo tuso fircoon inuu maaragtay yahay maaragtay baatil ku socdo rabbigii subxaana qaadirkaana oo wax walba awoodana uu nabiy muusa soo diray haddaba qodobka halkaasaan uga gudbaynaa qodobka labaad waxaynu u gudbaynaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam yas'alu rabbahu ilaahay weydiisanaya an yajcala haaruuna wasiiran muciinan lahu nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu ilaahay uu u waxyooday oo lala hadlay oo waxyigii uu ku soo degay oo uu ogaaday markuu xaqiiqsaday rabbigii subxaana qaadirka ahaa inuu diray oo rasuul laga dhigay leannao mar hore waatuu ilaahay ballan qaaday oo nebiyullaahi muusa markuu dhashay oo uu dhalanayey ayaa ilaahay hooyadii ku yidhi innaa raadduuhu ilayki wa jaaciluuhu min almursaliin waxaanu ka innagaa kuu soo celinayna waa tii loo soo celiyey bishaaradii labaad marka weeye wa jaaciluuhu min almursaliin waxaanan ka dhigaynaa rususha ayaan ka mid dhigaynaa rasuul baan ka dhigaynaa nabiyullaahi muusa marka arrintii markay halkaa gaartay oo waxa weeye la diray oo loo waxyooday oo arrintii arkay ayuu markaa ilaahay berye oo waxa uu yidhi ilaahay oo waxaad igu dartaa oo iga dhigtaa nebi oo isuu ii caawiyo walaalkay haaruun igu dar oo kor uga weyna qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu yidhi waalmaqsuudu arrintan waxaa loola delinayaa waxa weeye ana allaha subxaanahu amara muusa calayhi salaam nabiyullaahi muusa ayaa ilaahay amray inuu tago oo fircoon u tago oo uu waxa weeye uu diinta gaarsiiyo qaala waxa uu yidhi markaa muusa ayaa hadlay rabbi inii qataltu minhum nafsan fa akhaafu an yaqtuluun wuu cududaartoo wuxuu yidhi allahayow waxaan ka dilay nin baan ka dilay waa ninkii qibdiga ahaa oo waxa weeye faqadaa muusa fawakazahu muusa faqadaa calayh waa inaga hore usoo sharaxnay waa ninkii sababtiisa uu masar oo dhan uga soo cararay markaasuu wuxuu yidhi ilaahayow nin baan ka dilay waana ka cabsanayaa inay i dilaan wa akhii haaruunu walaalkay haaruun huwa afsaxu minii lisaanan isaga ayaa iga carab furan oo iga aftaahsana carabkiisa si fiican u hadlaya oo waxa weeye xagga hadalka isaga igaga wanaagsan way inoo imaan doontaa marka sababta nabiyullaahi muusa hadalkiisu uu daciifka uga dhigayo oo waxa weeye muuse uu leeyahay haaruun baa iga afwanaagsan oo iga carab fudud sababteeda waa inoo imaanaysaa qaala wuxuu yidhi marka huwa afsaxu minii lisaanan faarsilhu maciya rid rid'an yusadiqunii ay macnaha inuu icaawiyo oo muciinan lii macnaha inuu icaawiyo oo arrintaan igu caawiyo si ay i rumeeyaan inii akhaafu an yukadibuun waxaan ka baqayaa inay ibeeniyaan ilaahu igu dar e, walaalkay ilaahay waa ka ogolaaday marka waxaa ilaahay uu yidhi qala sanashuddu cadudaka biakhiika wanajcalu lakuma sulطaanan falaa yasiluuna ilaykuma biaayaatina antuma waman ittabacakum alghaalibuun ilahay waa u ogolaado waxaa la waa lagugu daraya waana kugu adkaynaynaa inuu ku raaco walaalka waxa weeye waxaan kaloona idiin samaynaynaa suldaanan ee xuja macnaha inaynan agtiina ma soo mari karaan oo cid aad ka cabsataan iyay jirin cid wax ida yeelaysa ma jirta weeye qaala ibnu kasiir raximahullah waxa uu yidhi ilaahay wuxuu inoogu sheegay aayadahan nebiyullahi muusa markii la diray oo waxa weeye ilaahayga subxaana qaadirkaa uu la hadlay oo ilaahay uu u caddeeyey maaragtay waxyigii oo lagu soo dejiyey loona diray cadowullah cadowgii ugu weynaa fircoon oo ilaahnimada sheegtay anaa rabbukum alaclaa yidhi oo mashar daraaddiina uu awal uga soo cararay ayaa loo diray orad aad baa la yidhi u tag baa la yidhi dacwada gaarsii markaasuu cududaarto wuxuu yidhi ilaahayow nin baan ka dilay waxa weeye ninkii qibdiga ahaa weye markaasuu ilaahay baryo wuxuu yidhi ilaahayow haaruun waxaad iiga dhigtaa wasiir icaawiye macnaha oo aniga arrintii ila qabta oo maaragtay aad iyo aad arrintii ila qabta ilaahayow isagana nebi iiga dhig markaasaa ilaahay ka ogolaaday oo waxyooday amaa qowlkiisaana uu leeyahay huwa afsaxu minii lisaanan sababtaasi waxa weeye ayuu leeyahay ibni kathiir maya qaar buu ka qaar baa ka horreeya horta markaasaan gaarayna ilaahay buu ka beryey markuu ilaahay ka beryay ilahina waa ka ajiibay oo waxaa lagu yidhi waxaan kugu waan kaa yeelnay waana kugu daraynaa waxaanan ku oo kale suldaanan ay burhaanan mana agtiinana ma soo mari karaan suurad kale ilaahay wuxuu ku yidhi fi suurati daha ayuu ilaahay waxa uu ku yidhi ilahay markuu yidhi nabiyullaahi muusa la hadlay oo uu yidhi idhab ilaa fircawna inahu daga markii la tusay gacantii iyo ushii iyo wax walba ayaa waxaa la yidhi orod haddaba marka u teg baa la yidhi fircoon wuu kibray oo duqyaan buu sameeye orod baa la yidhi marka oo fircoon u tag innahu daga qaala rabbi ishrax lii sadri wa yassir lii amri waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawli ilaahay uu beryo waxa uu yidhi ilaahayow arrinta qalbigaya ku sharax arrintana ii fududee igana fur cuqda guntinta min lisaani macnaha carabku ayaa waxaa kaga jaalay baa la yidhi meel maaragtay eh, maaragtay go-an camal oonan hadalkii kari karin waxoogaa wuu carab la'aa sabab baa keentay buu marka leeyahay ibnu kathiir raximahullah waxa uu leeyahay sababtaasi waxay ahayd markii uu gurigii ku koray fircoon macnaha suqba meel go-an oo daloosho ka tilaya carabkiisa wuxuu leeyahay marka sababtaa waxaa keentay fircoon waatuu ku korayey gurigii e, e, nabiyullahi muusa waatuu ku koray gurigii fircoon maalin ayaa fircoonoo iska fadhiya oo meel fadhiya ayuu wiilkanoo yara oo kuraya intuu soo tegey ayuu gar ka qabtay buy oo garka ka jiiday markaasu iyo madaxa iyo markaasu waxa uu is yidhi allayda inuu ku diluu rabaa wuu soo qabto o wuxuu yidhi hala dilo hala gowraco wiilkaan awalba danlaaan baan u korsanaye hadeeruuba anigii isoo aade hala gowraco markaase aasiya waxay tiri waxa weeye xaaskiisii ayaa waxay ku tiri war waa ilmo yaroo saqiira ah, muxuu kala ogyahay ilmahaan waa ilmo yar bal fulaynimadiisa marka ninka intaa rabbinimona sheeganaya oo le anaa rabbukum ulaclaa ilmaha yarkaa oo garka qabtayna ka cabsanaya waa wax aad iyo aad u cajiibow markaasu wuxuu yidhi waan imtixaamaya wuxuu soo qaaday dhimbil daba dhuxul daba oo ololeysa iyo xabad timira intuu dhulka dhig meel buu saaray wuxuu yidhi labadaa kala dooro mid qaado wuu ku soo gurdo wuxuu daacay inuu midii timirta ay qaato melegu jibriil iyo meleg baa u yimid ilaahay baa ka leexiyey dhimbishii buu qaatay carabkuu saaray marka carabkuu gashaday markaasay waxay noqotay dee way gubtay oo jaan bay u yeeshay markaasuu xoogaa carab beelay marka sidaa daraaddeed marka ayaa keentay inuunan hadalka si fiican uunan u caddayn oo waxa weeye hadalkiisa waxoogaa carab laaha sidaa daraaddeed ba waxa uu leeyahay maaragtay ilaahay marka uu ka baryayo waxlul cuqdata min lisaani ilahuw carabkana ii hagaaji oo waxa weeye carabkayga faseex ka dhig wuxuu leeyahay xasan albasri raximahullah wrusulu inama yas'aluuna bixasbi alxaaja ma uu dhihin maaragtay ilaahu xanuunkaanoo dhan iga qaad oo carabkaygo dhan ii hagaaji ee eh, macnaha si ay ii fahmaan waatuu aayad kale kula yafqahuu qawlii waa kan leh waxlu cuqdata min lisaani yafqahu qawli ay macnaha hadalkayga si ay u fahmaan ilaahu hadalkayga inay fahmaan baa rabaa waxa weeye ma u weydiisan inuu kulli la caafiyo oo u caafimaado sidaas daraaddeed ayaa fircoon qabaxahu llah nacladii ilaahay ku dhacdee waxa uu ku ceebeeyey nabiyullaahi muusa markuu qoomkiisi la oo ku yidhi am ana khayrun min hada aladi huwa mahiinun walaa yakaadu mubiin walaa yakaadu yubin macnaha macnaha ka khayr macnaha khayr badan buu yidhi mise kana iga khayr badan waxa weeye miskiinka oo wuxuu haysto jirin oo waxa weeye la dullaystay haddana aan hadalkaba karin miyaad aniga ila mid dhigaysaan anoo rabbukum ulaclaa oo waxa weeye rabbigiiniye marka waxa weeye sidaa daraaddeed ayuu nabiyullaahi muusa hadalka wax yar waa shigshigi jiray baa la yidhi oo waxaa ka hadal faseexsanaa haaruun calayhi salaam ayaa waxa weeye ka hadal faseexsanaa sidaa daraaddeed buu leeyahay huwa afsaxu minii lisaanan fa arsilhu maciya rid'an yusaddiqunii si ay ii rumeeyaan ilaahayow igu daro walaalkay haaruun oo nebi iiga dhig oo waxa weeye iraaci ayuu ilaahay ka baryey uma qaala muusa calayhi salaam wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ilaah wasiir iiga dhig waxaad eh, ahalkayga nin ka mida haaruunna iiga dhig walaalkay ushdud bihi ajri ayuu aayado kale ilaahay ku keenay arrintayda igu adkee wa ashriku fii amri arrintana ila wadaaji oo isagana nebi ka dhig kay nusabbixaka kaiira si aan aad kuugu tasbiixsanno oon kuu hufno wanadkuruka kaiira inaka kunta bina basiira intaasoo ducaa markuu isdaba dhigay nabiyullaahi muusa oo walaalkii uu aad ugu beryey ilaahay inuu nebi ka dhigo ayaa ilaahay u jawaabo wuxuu yidhi qaala qad uutiita su'laka yaa muusa waa lagu siiyey wax alla waxaad i weydiisatay su-aashaadii su'laka waa su-aashiioo lasoo yareeyey waan ku siiyey bali ay macnaha qad ajabnaaka ilaa jamiici maa sa'alta wa acdaynaaka alladii dalabta wax alla waxaadna weydiisatay waa kaa yeelnay walaalkaana waxaan kaaga dhignay wasiir iyo nebi waxa weeye maaragtay ayaan kaaga dhignay oo waxa weeye maaragtay arrintaas ayaa ilaahiyga subxaana qaadirka ka ogolaaday lannu nabiyullahi muusa ilaahayga subana qaadirkaa baa doortay wastanactuka linafsi waatuu yidhi ilaahay ilahay baa doortay marka ilahay agtiisa waxa uu ku leeyahay sharaf waatuu ilahay aayad kale kulahaa lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kana cinda allahi wajiha ilahay agtiisa sharaf buu ka lahaa nabiyullaahi muusa wajihan ay macnaha nin ilaahay agtiisa sharaf kale oo waxa weeye qaaliya aad iyo aad ilaahay maaragtay xaggiisa sharaf uga leh ayuu ahaa sidaa daraaddeed ayuu ilaahay waxa uu leeyahay wa kaana cinda rab wa kaana cinda allahi wajiha ay sharaf buu ka lahaa sidaa daraaddeed baa ilaahay ka aqbalay aayad kalena waatu ilaahay yidhi wa wahabna lahu min raxmatina akhaahu haaruuna waziira bal u fiirso ilaahay waxa uu leeyahay waxa aanu usiinay siinay oonu u hibaynay walaalkii ayaanu waxaanu ugu hibaynay raxmad xaggayaga ka ahaatay inuu maaragtay aanu uga dhignay nebi haaruun ayaan nebi uga dhignay wuxuu leeyahay ibnu kathiir uu soo guurinayaa caaisha radiallahu canha um almu'miniin ayaa waxay maqashay iyadoo loo socda xajka nin weydiinayo dadkii odhanaya oo fii dariiqi alxaji iyagoo lagu jiro ayu lakhi amanu calaa akhiihi macnaha keebaa abaal iyo galab ku labadan walaalaha ah haaruun iyo muusa ninkeebaa galad leh oo abaal kuleh ninka kale maadaama nebiyullaahi muusana uu ilaahay u beryey haaruunna markii dambe dee uu aad ula dadaalay oo in badan uu u dhimanayay oo la dadaalayay keebaa abaal iyo galad ku leh markaasay aamuseen caaisha ayaa waxay tiri waxaa abaal leh iyo galad iyo wanaag muusa leannahu wuxuu u shafeeco qaaday walaalkii in nebi laga dhigo ilaahay buu ka beryey markuu ilaahay ka beryey in nebi laga dhigo ayaa ilaahay nebi ka dhigay ilaahayna waxa uu yidhi wawahabnaa lahu min raxmatina akhaahu haaruna nebiya marka sidaas daraaddeed nebiyullaahi muusa ducadiisii iyo baryadiisii uu ilaahay baryey ayaa nebi looga dhigay nebiyullaahi haaruun oo waxa weye marka isagaa galad iyo abaal iyo wanaag kule wey haddaba marka halkaa waxay inooga caddaatay nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo la diray iyo haaruun oo labadiiba nebiye laga dhigay oo la diray oo loo diray fircoon oo markaa waxa weeye ay maaragtay soo aadeen oo ay yimaadeen masar uu yimid oo waxa weeye fircoon loo tegey oo waxa weeye dacwadii la gaarsiinaya markaa haddaba qodobka saddexaada waxaan usoo gudbaynaa oranaya maa jaa fi dacwati muusa wa haaruun lifircown nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo haaruun oo u yeeraya fircoon oo dacwadii gaarsiinaya iyo bal wixii dhex maray ayaynu ku soo qaadaynaa meeshaana qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi fii suurati shucara waid naadaa rabbuka muusa an i'ti lqowma aldaalimiin qowma fircawna alaa yattaquun ilaahay waxa uu yidhi nabiyullaahi muusa ayaa loo dhawaaqay oo waxaa la yidhi orod u tag dadka daalimiinta ah oo reer fircoona oo aan ilaahay ka baqaynin orod dacwada gaadsii qaala rabbi innii akhaafu an yukadibuun ilaahay waxaan ka baqayaa inay ibeeniyaan wayadiiqu sadrii walaa yantaliqu lisaanii fa arsil ilaa haaruun wuu cududaartoo waxa uu yidhi ilaahay waxaan ka baqayaa inay ibeeniyaan qalbigayguna uu buuxsamo oo ciriiri noqdo carabkana markaan hadli kari waayo waayo waataynu nidhi carabka ayaa ku dhegi jiray oo waa shigshigayey oo hadalkii waa inagii sababtii sheegnay fa arsil ilaa haaruun ayuu yidhi haaruun u dir walahum calaya denbun fa akhaafu an yaqtuluun waa cuyudaartay markii hore dembina waan ka galay oo nin baan ka dilaye dhibtaana waa i haysaaye ilaahayow haaruun u dir buu yidhi qaala kallaa buu yidhi ilaahay laa buu yidhi ma jirta arrintaa fadhabaa adiga iyo haaruunba taga oo orda taga biaayaatinaa aayaadkayga la taga innaa macakumaa mustamicuun annaga ayaa idan maqlayno idanla soconne orda fa'tiyaa fircawna way yimaadeen oo fircawn bay u yimaadeen faquulaa waxay ku yidhaahdeen innaa rasuulu rabbi alcaalamiin ilaahay baa na soo diray rabbiga caalamka ayaa na soo diray waxa wy yidhahdeen qaala qaala tacala ilahi waxa uu yidhi kalaa fadhabaa biaayaatina inaa macakum mustamicuun fadhabaa orda taga baa la yidhi oo waxaad u tagtaan aayaadkayga la taga adiga iyo eh, maaragtay eh, haaruunba u taga fircown oo waxa weeye anna waan idii jeedaa oo waan idinla socdaa waan idin maqlayaa mustamicunay macnaha wax alla waxa idin dhex maraya waan maqlayaa weeye fa'tayaa fircawna way u yimaadeen fircawn faqulaa waxay yidhahdeen inaa rasuulu rabbi alcaalamiin ilaahay baana soo diray an arsi maxaa marka laydinla soo diray an arsil macanaa bani israa'iil horta reer bani israiil waa nagu daraysaa baan idhi oo gumaysiga iyo dhibaatada aad ku haysid iyo mashaakilkan aad ku haysid horta reer bani israiil nagu wareeji oo waxa weeye reer bani israiil waad nagu daraysaa markaasuu hadlo waxa uu yidhi qaala alamnu rabbika fiina waliidan walabista fiina min cumurika siniin miyaanu annagu ku rabbayn buu yidhi oo aadan gurigeega joogi jirin oo aanan ku soo korin oo aadan in badan oo cumrigaaga iyo waktigaaga ka mida da'daada sawta aniga ku soo koriyey wa facalta faclataka alatii facalta wa anta min alkaafiriin dhibaatadii aad samaysayna waad ogeyd ay macnaha wa qatalta waxaad dishay ninkii aad dishay wey macnaha waa adigii ninka dilay oo waxa weeye nagu kufriyey nicamkii iyo wanaaggii aan ku galnay oo waxa weeye aad nagu gaalooday qaala facaltuhaa idan nabiyullahi muusa baa hadlay waxa uu yidhi markuu fircoon qiil ka dhigtay waan ku soo koriyey oo waxa weeye wanaag baan ku galay oo waan ku soo koriyey midna waad naga dishay ayuu markaa nabiyullaahi muuse allo wuxuu yidhi qaala facaltuhaa waan sameeyey ha waana dilay ninkii laakiin facaltuhaa idan wa ana min addaaliin aniga oo dhunsan oo jaahila oo aan diin garanaynin oo baadiyaysan ayaan waxa weye arrintaas sameeyey fa farartu minkum waan ka cararay lama kiftuku markaan idinka cabsaday oo aad idili lahaydeen fa wahaba lii rabbii xukman ilaahay ayaa xukum isiiyey marka oo waxa weye diin ugu soo dejiyey wa jacalanii min almursaliin rasuulna waa layga dhigay marka waxa weeye miyaad iigu intaasoo dhan aniga jahli baa arrintaani hore u dhacday cududaar markay kama dhiganaysid maanta oo dacwada inaad ku hor istaagtid khalad baad horay u gashay aayaddaani daliil waxay u tahay oo caddaynaysaa inaan xujo looga dhigi karin qofku haddii ilaahay hanuuniyo oo dariiqa xaqaa ku toosiyo shalay saasuu ahaan jiray ama waa khaldan khaldanaan jiray ama macsi buu sameeyey daliil ma ah qofka waxa weeye alcibratu cibradu waxa weeye qofka lagu xukumayo hadda muxuu yahay oo waxa weeye hadda arrintiisu maxay tahay ma toobad keenay ma wanaagsanaaday dariiqu hadda ku taagan yahay ayaa la fiirinaya laakiin qofka xujo looga dhigi mayo waxa weeye saasuu ahaan jiray iyo saasaad ahayd waa hadal waxa weeye aan ah, melegi galan aan waxba ahayn wey waa hadalkii fircoon daliishaday wey qaala facaltuha ida wa ana min adaalin fafarartu minkum waan idinka cararay lama kiftukum fawahaba lii rabbii xukman wajacalanii min almursaliin markaan ida ka carday oon ida ka tegey oo waxa weeye aan ka tegey masar ayaa ilaahay xukmi siiyey oo waxa weeye nebi iga dhigay oo rasuul iga dhigay markaasuu haddana u caddeeyey wuxuu yidhi wa tilka nicmatun tamunaha calaya an cabadta bani israa'iil ma nicmadii adiga aad ii gashay nicmo miyaad igu abaal sheeganaysid waan ku soo koriyey miyaad igu abaal sheeganaysaa anoo hal qofa reer bani israa'iil oo dhan shacabkii dhammaa oo reer bani israa'iilna waad gumaysatay oo dhibaataad ku samaysay maxay tahay marka nicmadaas qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu leeyahay ibnu kathiir aayadaha markuu sharaxayo macnaha markay u yimaadeen oo waxa weeye ay u yimaadeen marka hore waatuu ilaahay yidhi fadhaba orda taga ayaa markaa macnuhu waxaa ku jira macnaha way soo tageen waa u yimaadeen marka halkan aayadahan kuma cadda markaan ilaahay uu leeyahay fadhaba nabiyullaahi muusa calayhi salaam maduru sinaa buu joogaa oo waxa weeye keligii ayaa lala khitaabaya waxa leeyahy adigiiyo walaalkaa israaca mise waxa weeye wuu soo tegay oo masar buu intuu yimid buu u yimid haaruun markaasaa amarkan la siinaya walcilmu cinda allah ilah baa garanay lakin labadaba waa suurtagal wuxuu leeyahay marka ibnu kathir nabiyullahi muusa calayhi calayh salaam iyo haaruun markay u yimaadeen fircoon dacwadii bay ugu yeereen oo waxa weeye tawxiidkii ayay ugu yeereen oo dacwadii ilaahay inay ilaahay mooye ilaah kale jirin oo keligii la caabudo ayay ugu yeereen markaase waxa weeye ayn inuuna sii daayo dadkaan reer bani israail oo gumaystayna uu faraha ka qaado oo waxa weeye uu iska sii daayo oo waxa weeye uu ku daro oo waxay rabaan ilaahaygii subxaanaqaadirka ha caabudeene uu faraha ka qaado ayay waxa weye usoo bandhigeen markaasuu fatakabara fircawnu fii nafsihi wa cataa wa daga wuu isla weynaaday oo waxa uu eegay eh, nabiyullaahi muusa oo wuxuu ku yidhi intuu tanaqus ku sameeyey war wiilyow xunkaa annagu aan shala soo korinay oo gurigeyga joogay alam nurabbika fiina waliidan waxa weeye dadka juhaladaa dhan baa noocaasa shalaan saa kuu samayn jiray saasaan kuu yeray ama soo kori waxaama ka socon mayaan maanta maxaa la yahay wey ninna waa nebi ilaahay rasuul ilaahay weye kaliimullah ilaahay baa la hadlay ninna waxa weeye waa gaalkii gaalada ugu weyna waxaa tahay marka ma jirto wey markaasu waxa weye u abaal sheegtay oo soo kuma soo korin soo xagga kuma yeelin hadda haddaad isoo korisay koritaanku ma wuxuu mancinayaa inuu ilaahay rasuul iga dhigay waxaas waxa weye waxba ka socon mayaan wey marka waxa weeye arrintaa ma soconayso wey aayaddaani marka daliil waxay u tahay alam nurabbika fiina weliidan walabista fiina min cumurika siniin daaquudkaa loo diray fircoona inuu yahay kii soo koriyey oo waxa weeye ibnu kathiir halkan waxa uu yidhi dadka ahlu kitaabka ayaa waxay yidhaahdeen fircoonkii soo koriyey muusa oo soo koriyey waxa uu dhintay tobankii sano oo muusa uu joogay madyan ee fircoonkaani waa fircoon kale leanno fircoon macnaheedu waxaynu nidhi sida culummadu ay yidhaahdeen nin walba oo boqora oo meesha qabsada ayaa fircoon la oran jiray oo waxa weye fircoon waa macnaa boqor oo kale ama madaxweyne ama melik o ah, saas oo kale wey ee maaha magac qofka la yihahdo wey laakin daliil waxay tahay aayaddaani inay khaldan yihiin ahlu kitaabku oo waxa weye yahuud iyo waxay qoreen ay been tahay ee uu yahay isaga laftigiisa leanna isagaaba le alam nurabbika fiina walida sawtaa inuu kusoo korinay oo wax intaa kusoo leekaynay haye wa facalta facalatka alatii facalta wa anta min alkaafiriin sidii loo jarin intaad samaysay aan nagu kufriday markaas waxa weye intaasoo dhan markuu keenay ayuu nabiyullahi muusa cududaartay oo caddeeyey horta inuu khaldanaa oo uu jaahil ahaa oo waxa weeye ayna diin markaa meesha oolin ilaahaygi subxaana qadirkaana kabacdi markii uu ka cararay fa farartu minkum lamaa khiftukum markaan lafahayga la cararay oo naftaydan kala cararay ayaa rabbigii subxaana qaadirkaa waxa uu isiiyey xukum iyo rasuulnimo iyo waxa weye min mursaliin iga dhig markaasuu kabacdi muusa hadlay oo wuxuu ku yidhi isagoo u jawaabaya waxa uu ku abaal sheegtay ayuu u jawaabo wuxuu yidhi fircoonow ma wanaagga aniga aad ii gashay oo aad sheeganaysid tarbiyadda yartaa ah oo aad isoo korisay iyo ma isku dhigmaan qabiil dhan oo reer bani israa'iila ah oo anigii aan ka dhashay adeeraday dadkaygii gacalkaygii kulli intaad gumaysatay oo waxa weye aad addoonsatay oo wiilashii laysay oo gabdhihii ku shaqaysatay miyaad aniga waxaad iigu abaal sheeganaysaa waan ku soo koriyey maxay qiimaha hooleeda marka qof dadkaaga oo dhan dhibaateeyey oo ehelkaagii oo dhan baabi'iyey wanaagga uu adiga kuu taray waxay tahay ma jirto qofku waxa weeye ma aha haddii aad mar qofka dadkiisii dhibaysid wanaag baan adiga kuu galay waxba ma tarayso wey marka shacab dhan bikaamilihi intaad gumaysatay oo dhibaato ku samaysay ayaad aniga waxaad ileedahay waan ku soo koriye markaasu waxa uu ku yidhi wa tilka nicmatun tamunuha calaya an cabadta bani israa'iil ay macnaha ma nicmo iyo wanaag laysugu abaal sheegtaa ma waxay qiimaahu leedahay miyaa jirta waan ku soo koriyey intaad qabiil dhan baabi'isay oo dad dhan aad halaagtay oo qaar dishay oo aad qaar gowracday oo gumaysatay waa maxay qiimaha aniga aad ii sheeganaysa maxay qiimaahu leedahay waxaas halkaa markay ka xirantay marka xiwaar baa socda dood baa socota waa la doodaya nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo haaruun oo halkaan taagan iyo waxaa halkaana kasoo jeeda fircoon iyo waxa weeye dadkiisii marka kalaam badan ayay maaragtay keenayaan reer banu israa'iil oo waxa weeye uu ibnu katiir soo guurinaya oo fara badanoo waxa weye ahlu kitaabku ay soo guurinayaan oo aad iyo aad u fara badan waxay leeyihin waxaa ka mid a ah, macnaha saxiix iyo wuxuu yahana lama garanay waxay leeyihiin nabiyullaahi muusa markuu u yimid oo waxa weeye uu magaaladii soo galay oo haaruun u yimid iyo hooyadii ayuu wuxuu ku yidhi habeennimo m eh, haaruunow ilaahay baa i amray oo laysoo diray arrintii buu ku dul akriyay inaad keen ninkaan fircoon baan u tegaynaa habeennimuu marka gurigiisii ku garaaceen markaas waxa weeye waardiyihii yaa u diiday markaasu waxa weeye intuu eh, iyagii oo dhan indhahoodii ilaahay dabka siiyey ayuu albaabkii inta ushiisii ku dhuftay oo galay ayuu fircoon dul istaagay markaasuu naxay mise muusa baa dul taagan laakiin kalaamkaas wuxuu u baahan yahay wax adilo ah oo saxiixiya ma hayna marka calaa kulli xaal doodaan dheer ayaa ilaahay ka sheekeeyey iyo ciwaarkii dhex maray muusa calayhi salaam iyo fircoon lacanahu allah fircoon waa hadlo waxa uu yidhi qaal ilaahay waxa uu yidhi kama qaala tacaala qaala fircawnu wamaa rabu alcaalamiin waa maxay buu yidhi rabbilcaalamiinkan aad sheegaysid oo aad leedahay rabbilcaalamiin ayaa isoo diray qaala rabu samaawaati nabiyullahi muusa baa hadlay oo waxa uu yidhi rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin ilaahaygii waxa weeye abuuray samaawaatka dhulalka abuuray inta udhaxaysa haddii aad wax rumaynaysaan fircoon baa hadlay isagoo jees jeesaya oo doonaya inuu istihzaa ku sameeyo oo waxa weye lagu qosqoslo qaala liman xawlahu alaa tastamicuun kuwii la joogay iyo madaxdiisii iyo kuwii u naageynaya naagaynayo waxa weeye sacabka u tumayey oo waxa weeye maaragtay baarlamankiisi ahaa sacabka unbay isaga garaacayaan waxa maanta joogana waa nooca ninka madaxweynaha wuxuu doon isaga hadlaya shacabka unbaa loo garaacin khalad iyo saxba waa loo sacabinu waa cajiib wey qofka markii caqliga laga qabsado oo waxa weye meel u socdayo meel kale toona una aqoon wuxuu iska noqonaya itibaacu kula naaci meel walba waa iska raacaya kuwii marka hareerihiisa fadhiyey oo waxa weeye arrintiisa ag fadhiyey ayuu wuxuu ku yidhi miyaydaan maqlaynin wax uu ku hadlayo markaasaa nabiyullaahi muusa hadlay oo waxa uu yidhi rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin waa allihii idinkeyda abuuray ile fircoon baa rabbinimo sheeganaya marka halkaan horta fircoon waxaa halkaan loog loogala hadlayaa tawxiid urububiya horta in la sugo wey leanna sababtu waxa weeye dadkan wuxuu ka dhaadhiciyey inuu isagu rabbi u yahay oo isagu waxa weeye uu wax walba abuuro oo rabbi u yahay ayuu ka dhaadhiciyey anaa rabbukum laclaa buyu allihii ma sarreeye waa anig haddaba marka tawxiid rububiya ayaa horta lagu garaacaya oo lagala hadlaya tawxiid aluluhiya weli lama gaarin qaala wuxuu yihi rabukum wa rabu aabaa'ikum alawaliin allihii adiga ku abuuray wey idinka ida abuuray kulligiin saa u dhantihiin iyo aabbayaashiina idinka horreeyey markaasuu haddana hadlay fircoon wuxuu yidhi qaala ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun bal khayaanadii safiiri iyo tuubnimada uu samaynayo wuxuu doonayaa inay waxa weeye dadkan dhegaysanaya maskaxdooda inuu khaldo wuxuu yidhi ina rasuulakum isagu ma oran rasuulka laynoo soo diray isagu waa iska reebaya gaar buu iska dhigaya wuxuu leeya anugu rabbi baan baahay laakiin rasuulkan idinka laydiin sii diray laydiin soo diray waaba mid waalan wey bal u fiirso la majnuun kulli gaal walba gaalo kasta saasay rususha ku oran jireen leanna waxaynu nidhi shaydaan baa jooga ibliis oo u waxyoonaya qolo walba jooga kii waxa weeye nabiyullaahi nuux waktigiisii qowmu nuux u waxyoonayey fircoon u waxyoonayey quraysh u waxyoonayey kulli waxa weye qowlku waa isku qow leanna ibliis baa jooga lacanahu allah oo waxa weye arrintaa mid walba ka dhaadhicinay qaala wuxuu yidhi markaa nabiyullahi muusa baa hadlay oo ku adkeeyey haddana markii hore xoogaa tartiib bay ahayd haddaa lagu sii adkeeyey oo nabiyullahi muusa ku adkeeyey qaala wuxuu yidhi rabbulmashriqi qorax ka soo baxa rabbigii abuuray iyo waxa weeye qorax u dhac ilaa macnaha qorax ka soo bax ilaa qorax u dhac wamaa baynahumaa iyo inta udhaxaysa ilaahaygii abuuray weeye oo lahaa in kuntum haddii aadtihiin tacqiluuna kuwa wax garanaya caqliba ma lihidine kuwa caqlila haddii oo wax kala garanaya rabbigii allaha ahaa oo la caabudayo oo xaqa u leh waa kaa wey fircoon wuxuu rabbi yahay ma jirto waxa weeye qofkaan miskiinkaa meesha iska fadhiya oo aan ogeyn jeegadiisiiya waxa weeye qadaadkiisa waxa weeye timaha ku yaalla aan arki karin baa wuxuu odhanaya anaa rabbukum ulacla jaahil waxa weye meesha soo fadhiya haddaba marka aayadahan ilaahay wuxuu inoogu sheegay xiwaarkii dhex maray fircoon iyo nabiyullaahi muusa qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu yidhi doodan dhex martay nabiyullaahi muusa iyo fircoon waxay ahayd nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayaa u yimid fircoon alla oo waxa weeye kii dulliga ahaa ayuu u yimid markaasuu xujadii iyo waxa weeye xujatun caqliya macnawiya xujo caqliya macnawina ah xisina ah ayuu u keena xujo macnaha caqliyan qofka in caqli ahaan wax looga dhaadhiciyo oo wuxuu ku yidhi macnaha caqli ahaan bu wax u tus markuu caqli ahaan wax u tusay leannahu sababtu waxa weeye fircoon wuxuu dadka ka dhaadhiciyey inaan ilaah jirin wax abuuray ee rabbiga wax walba abuuray inuu isaga yahay oo wuxuu yidhi anaa rabbukum ila ayuu ka dhaadhiciyey haddaba marka fircoon sidaasu wuxuu uleeyahay markuu hadlayo waa tuu lahaa anaa rabbukum ilacla aayad kale waa isagii ku lahaa maaragtay maa calimtu lakum min ilaahin hayr yaa ayuha almala'u maa calimtu lakum min ilaahin hayri ma garanayo ilaah kale oo aad yeedihiin aniga aan ahayn fiirsa marka heerka uu gaaray lacanahu allah waa heer adag buu gaaray haddaba marka nabiyullaahi muusa calayhi salaam wuxuu ku garaacay xujadii oo u caddeeyey wuxuu tusay inuu yahay addoon ilaahay uu abuuray inuunan allah ahayn inuuna rabbi ahayn allihii wax walba abuuray khaaliqu samaawaati waalardi alkhaaliqu albaari'u almusawar laa ilaaha illaa hu alilaahu alxaq ayuu u caddeeyey oo wuxuu yidhi allaha xaqa ah oo wax walba abuuray rabbiga isoo diray wey wuuna og yahay fircoon oo waxa weye arrintaani inay saxiix tahay qalbigiisa waa ka ogid ee wuxuu doonayaa inuu dadka khaldo leanno aayad kale waatuu ilaahay ku lahaa fii suurati annamli wa jaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin marka way ogaayeen jaxdiga waxaa la yidhahdaa loo isticmaalaa kufru ljuxuud waa nooc ka mida kufriga aljuxuud waxaa loo isticmaalaa marka qofku markuu waxa isagoo og oo garanaya inay sax tahay uhadana diido ayaa la yidhahdaa kufruljuxuud wuu diiday wey isaga oo garanaya wastayqanatha anfusuhum marka wuu ogaa eh, maaragtay fircoon inuunan ilaah ahayn inuunan rabbi ahayn rabbiga soo diray nabiyullaahi muusana wuu garanayay ilaahayga subxaana qaadirkaa wax walba abuuray wuu ogaa oo waxa weye wuu garanayay laakiin isagoo doonaya inuu dadkii khaldo oo iskala weynaaday ayuu calى sabiili اstihzaa iyo inkaar ayuu wuxuu u yihi isagoo inkiraya wamaa rabاlcaalamiin waa maxay rabاlcaalamiinkana aad sheegaysa wuxuu leeyahay marka ibn kahiir raximah اllah qowlkaas su-aasha a ah, wamaa rabاlcaalamiin waxa weeye markuu yihi nabiy llahi muusa inaa rasuulu rabi lcaalamiin markay yidhaahdeen ayuu wuxuu ku yidhi wamaa rabulcaalamiin arrintaa laba macno ayay xambaari kartaa macno inuu ula jeedo uu leeyahay wman rab lcaalamiin aladi tazcumaani aladi tazcumaani annahu arsalakuma waa maxay rabbigaan ida soo diray oo aad leedihiin waana soo diray markaasaa nabiyullaahi muusa u jawaabo wuxuu yidhi macnaha macno kalena way xambaari kartaayo waxa weeye inay tahay macnaha uu leeyahay ma rabbi aniga aan ahayn baa jira ayuu aayadda gadaal bayna ka imaan doontaa lain ittakhadta ilaahan gayri la ajcalanaka min almasjuuniin markuu odhan doono marka qawlkana wamaa rabu lcaalamiin labadaa macnoba wuu xambaaraa inuu ka wado aniga ilaaha aan ahayn oo aad sheeganaysid muxuu yahi iyo inuu ka wado war waa maxay allahan ida soo diray oo uu inkirsan yahay laakiin wuu ogol yahay horta ilaah kale inuu jiro inaa rasuulu rabi alcaalamiin markaa waa ta yidhahdeen markaasu wuxuu yidhi qaala rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin ay haddii aad rumaynaysaan rabbiga aniga soo diray waxa weeye rabbigii allaha dhulka abuuray samawaadka abuuray wax walba u dhexeeya abuuray samada aad arkaysaan hawada aad arkaysaan buuraha idinkeeda abuuray wax walba abuuray nabaadka soo bixiyey hawadaa udhaxaysa wax walba allihii subxaana qaadirkaa ah. leannahu xaqiiqatan waxa uu qof walba og yahay wax iyagu iska yimid oo aan la abuurin ma jiraan wax walba waa la abuuray ilaah baana abuuray walaa budda wax walba inay yeeshaan alla abuuray oo khaaliqa wa huwa allahu aladi laa ilaha illa huwa rabalcaalamiin allihii ilaahigii rabalcaalamka ah oo wax walba abuuray kaa weeye marka fircoon waxa uu sheeganayo waa been weyn oo waxa weye waxba kama jiran qaala fircawn markaasuu hadlayo intii u dhowdhoweyd waxa uu ku yidhi qaala liman xawlahu alaa tastamicuun war miidan maqlaynin waxa uu ku hadlayo ninkaani arrinta uu sheeganayo miidan ku hadlay miidan miidan u jeedin ayuu yidhi markaasuu nabiyullahi isagu istihzaabu ka wadaa oo wuxuu rabaa in lagu qosqoslo markaasaa nabiyullahi muusa hadlay oo wuxuu ku yidhi intuu hadlay rabbukum wa rabu aabaa'ikum alawlin idinka iyo meeshan farfadhiya kulligiin saa u dhintiin maca fircoonkiinna iyo aabbayaashii idinka horreeyey allihii abuuray wey allaha aad diidaysaan oo waxa weye rubuubiyadiisa ad inkiraysaan oo aabbayaashiina iyo kulli abuuray weye qof walbana waa og yahay inuusan isagu is abuurin idinkan meesha fadhiyana waa ogtihiin inuuna fircoon iga abuurin oo kulligood waa og yihiin laakiin maskaxdiiha laga qabsaday oo waa khaldan yihiin sidaas daraaddeed ayaa rabbigii subxaana qaadirkaa ah aayad kale waxa uu ku leeyahay markuu ilahay sa aayad kale ilahay waxa uu ku leeyahay sanuri'ihim aayaatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq marka qof walba hadduu naftiisa keliya eego wa fii anfusikum afalaa tacqiluun qof walba hadduu naftiisa eego aabbayaashii eego dadkiisa eego wuu dhulka eego wuu garanayaa allihii abuuray inuu allah yahay ee aan cid kale waxaan samayn karin intaasoo dhan iyadoo loo sheegay oo waxa weeye fircoon lagu dul akhriyey madaxiisa kor uma qaadin iimaanna ma gelin leannao ilaahay baa khasaare la maagay iyo iyo baadinimo oo qalbigiisa xanibay wey markaasuu hadlo wuxuu yidhi isagoo xanaaqsan oo doonaya inuu waxa weeye uu ka dhaadhiciyo dadkaan inuu khaldan yahay ninkaan ayuu wuxuu yidhi ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun wuxuu iska duwayaa aniga laima soo dirin buu leeyahy idinkaa laydiin soo diray anigu rabbi baan ahay laakiin ninkaan waa nin waalan nabiyullaahi muusa baa jawaabay oo wuxuu ugu jawaabay wuxuu yidhi rabu lmashriqi waalmaqribi wamaa baynahuma in kuntum tacqiluun haddaad wax kala garanaysaan rabbigii subxaana qaadirkaa oo oo xidigahan iyo samada iyo dhulta iyo kawaakibta ha ujeedin wax walba abuuray rabbigaa subxaana qaadirka ah ayaan anigu dadka ugu yeeraya haddaad marka caqli leedihiin oo wax garanaysaanna ilaahay rumeeya oo raaca haddiidan caqli lahaynna hadde waxa weeye idinkaa halaagsamay leanna waxa weeye rabbigii wax walba abuuroo noocaasaa u isugu dubariday ayaa waxa weeye mudan in la caabudo oo la raaco halkaa markuu nabiyullaahi muusa saa u hadlay oo isaguna ku adkeeyey oo yidhi in kuntum tacqiluun haddaad wax garanaysaan oo caqli leediin oo idan xayawaan ahayn allihii ida ida abuure raaca ayaa fircoon hadlay oo waxa weye naftiisii isla weynaatay oo waxa weye intuu naftiisii fiiriyey iyo xukunkiisii oo isla weynaaday ayuu dhaarto wuxuu yidhi lain ittakhadta ilaahan hayri haddii aad ilaah kala samaysatid oo aan aniga ahayn ilaahuma mid la iska samaysanaya bal caqli xumadiisa qowlkiisa xataa ayaa radiyaya tanaaqud weye warkiis oo dhan wuxuu leeyahy itakadta ilaaha kayri war alluhu waxa weye waa allihii wax abuuray oo waxa weye adigaba ku abuuray maadaa ilaaha iska samaysanay lain itakadta ilaahan gayri haddaad ilaah kala samaysata aan aniga ahayn laajcalannaka min almasjuuniin waan ku xirayaa bui oo waxa weye xabsi baan kugu ridaya walu fiirsa caqli xumadiis nabiy llahi muusa waa hadlo wuxuu yidhi qaala awalow ji'tuka bishayin mubiin haddaan kuula imaado arrin cadna aayad cad haddaan kuula imaado xujo cad haddaan kuula imaado waxaan sheegaya inay run tahay miyaad iska kay oo waxa weeye ma dulmi baad samaynaysa qaala wuu xanaaqo markaasuu wuxuu yidhi facti bihi la imow in kunta min asaadiqiin keen buu yidhi waxaad aad haysa haddaan run sheegaysa fa alqaa casaahu ushii ayuu tuuray nabiyullahi muusa dhulka ku dhuftay fa idaa hiya sucbaanu mubin waaba abeeso duulayso waxa weeye saa u taagan oo waxa weeye cadba wey oo arrinteeda cad ahay wanazaca yadahu labadiiba waa isugu daray oo waxaa la doonayaa inuu qalbigu soo fuqo oo waxa weye isagoo dhan uu baqo oo waxa weye isdhiibo markaa wa nazaca yadahu gacantiisiina wuu soo siibay fa idaa hiya baydaau linaadiriin waaba caddahay oo ololeysa ayuu labadiiba indhaha ka geliy qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu yidhi wa haadaani huma alburhaanaan alladaani ayadahu allahu bihima labadan aayadood oo mucjizada ahaa mucjizooyinkii nabiyullahi muusa la siiyey labadaana ugu weynaa oo waxa weeye khatarta ahaa mucjizay ahaayeen meeshaas markii laisla gaaray ayuu saa usoo bandhigay oo wuxuu yidhi waatan aayad haddii aad doonaysid markaasuu fircoon baqay oo wuxuu leeyahy ibnu kathiir iyagii oo dhan intay naxeen oo waxa weeye qalbigii soo wada fuqay oo indhihii waxa weeye ay iyagoo dhan gariireen ayay cabsadeen leanno abeese ordaysa ushii dhulka lagu dhuftay oo abeesa noqotay oo waxa weye iyadoo dhan saa ugu soo jeensatay oo waa cabsadeen marka marka waxa leeyahay ibnu kathiir waxau leeyahay waxaa la yidhi markuu arkay fircoon ayuuba baqayba isagii o dhan baa gariiray marka kalaam dheer bay keenayaan reer banu israa'iil waxay leeyihiin wuxuu ku waashay kaadibuu ku waashay isagoo dhan baa isku kaajiyey oo waxa weye wuu gariiray kaadibuu ku waashay bay leeyihiin walcilmu cinda allahi ilaah baa garanaya laakiin kalaam aad u fara badan oo wuxuu ku waashiinaya maalintii maalintii oo dhan kaadi waa ka socotay afartan jeer buu musqusha galay oo kaashay waxyaala noocaasay keenayaan laakiin ma garanayna ilaah baa garanaya runi be waxay tahay laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum wey waa sega gudbayna wuxuu yidhi marka ibnu kasiir raximahullah intaasoo dhan markuu arkay haddana ma anficin fircown intii oo dhan ma anficin weli wuxuu la soo taagan yahay anaa rabbukum lacla wuu u jeedaa arrintu meesha ay marayso ninkaana waxa uu wato wax ul aadi aan ahayn ul caadiya oo dhulka lagu dhuftaa abeesa noqonaysa waa wax suurtagala ma markaasuu baqay oo gariiray oo waxa weeye haddana wuxuu doonay inuu haddana isku dayo inuu waxa weye inkiro markaa markaasuu waxa weye wuxuu sameeyey uu waxa weeye uu isku dayay inuu inkiro marka wuxuu leya ibnu kasiir intaasoo dhan oo la tusay waxay anfacday ma jirto bal istamara calaa maa huwa calayh gaalnimadiisii iyo duqyaankii iyo dulmigii uu ku socday ayuu kusii joogay oo waxa uu yidhi waxa aan samaynayaa sixir baad noola timid annagana sixir baan kuula imaanaynaa balla noo samee marka anna saxaradaydii baan doonanaya oo haddaad hadda adigu ilaah tahay oo rabbi tahay oo wax samayn karid ma hadda samaysi waaba lagu hor taagan yahaye rabbinimada aad sheeganaysid muusa rabbinimo ma sheeganayo ee wuxuu leeyahay aniga ilaahay baa isoo diray allihii isoo diray ayaa waxaana sameeyey haddaad adigu marka rabbi tahay fircoonow maad waxa weye isla markaba wuxuu kala samaysid caqli xumada waa adigana saxaraan doonanayaa ilaah doonanaya saxaro oo rabbinimo sheeganaya hadda waxa weeye waa caqli xumo maa bacdaha caqli xumo wax caqli xumo ka dambeeya aana jirin wey waa dalaal maa bacdahu dalaal waa baadinimo aad iyo aad bay cajiib u tahay allah baan ahay buu leeyahy ana rabukum laclaa buu leeyahy wuxuu leeyahay saxaro ayaan doonanayaa ha ihiliye subxaan allah wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi fi suurati daha halkaan markuu ka sheekeynayey eh, aayadaha in badan markuu ilaahay soo sheegay falabibta siniina fi ahli madiina uma ji'ta calaa qadarin ya muusa wasdanactuka linafsii idhab anta wa akuuka biaayaati walaa taniya fi dikri intaasoo dhaawal baan soo sharaxnay laakiin macalshaahidka hadda uldan leenahay waxa weeye markii ay yidhaahdeen eh, eh, maaragtay eh, nabiyullahi muusa iyo waatay la hadleen oo yidhahdeen uu maratay yii qaala rabbanaa inana nakhaafu markuu ilaahay yidhi idhaba ilaa fircauna inahu dagaa faquulaa lahu qowlan layinan lacalahu yatadakkaru aw yaksha halkaan sababta aayadahan u keenayna waxay tahay ilaahay wuxuu amray nabiyullaahi muusa iyo haaruun iyadoo loo diray jabbaarkii ugu weynaa jabbaabirada oo ugu dulmi badnaa oo ugu daalimsanaa oo rabbinimo sheegtay ayaa haddana waxaa la amray markay u tagaan inay dacwada ugu yeeraan biliinin wa rifqin iyagoo u tartiibinaya oo waxa weeye si tartiiba aadaabtii dacwada ayaa la amray aadaabu daaciya ayay ka mid tahay inuu qofku markuu dacwada dadka ugu yeerayo tartiib uu ugu yeero oo una dadka ku xanaaqin oo waxa weeye una maaragtay caayin oo tartiib ugu yeero markaase waxay yidhahdeen inanaa nakhaafu an yafruda calayna o an yabqa waxaan ka baqaynaa inuu nagu xadgudbo oo na dilo oo dhibaato nagu sameeyo ilahay wuxuu yidhi laa takhaafa ka cabsanina inanii macakuma asmacu wa ilahay wuxuu yidhi annaga waa idin maqlaya waana idiin jeeda oo waxa weeye xiwaarkan markuu dhacayo iyo doodaan oo dhan ilaahay waana ujeedaa waana maqlaya oo waxa weye mar walba ilahay baa u waxyoonaya nabiy nabiyullahi muusa saas samee baa la leeyahay oo saas samee qaala ibnu kathiir raximahullah wuxuu yidhi ilaahay aayadahan wuxuu kula hadlay nabiy nabiyullaahi muusa oo waxaa lagu yidhi nebinimadii markii la siiyey dacwadana loo dirayey oo la yidhi orod fircoon u tag ayaa ilaahay wuxuu amray inuu dacwadii ku gaarsiiyo bidariiqo aad u sahlan oo dabacsan oo uuna waxa weeye ka didin in lagu gaarsiiyo leanno ilaahay waxa uu leeyahay faquulaa lahu qowlan layinan arrin aad iyo aad dabacsan gaarsiiya waxaa kaloo la amray waxaa la yidhi idhab idhab anta wa akuuka biaayaatii walaa taniya fii dikri dikrigaydan afkaa ka qaadin baa yidhi oo waxa weeye dikriga iyo xusuustayda iyo waxa weeye tawxiidka iyo tasbiixda iyo tahliilka afka ku hay intaas aad la doodaysid iyo meel walba aad tegaysid aniga i xusuusnaada oo carabkiina ka ka qalalin dikriga ilaahay sidaa daraaddeed baa mu'miniintana la amray jihaadka markii lagu jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii ayaa ilaahay ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiiran lacalakum tuflixuun haddaad dagaal gelaysaan oo ciidankiis hor taagan tihiin oo aad jamaaco la kulantaan gaaladiiya fahbutuu sugnaada ilaahayna xusa wadkuru llaha kaiiran carabkaaga yaa laga waayeen dikriga ilaahay oo badiya dikriga ilaahay sidaa daraaddeed ayaa nabiyullaahi muusa iyo haaruuna la amraya walaataniyaa fii dikri ay dikrigayga iyo waxa weeye tasbiixda iyo taaliilka iyo tawxiidka carabkaa ka qaadinina haddaba arrintaa wuxuu leeyahy ibnu katiir marka ilaahay dulqaadkiisa iyo naxariistiisa isagoo waxa weeye fircoon og inuu gaal yahay gaalada kii ugu weynaa oo rabbinimo sheegtay ilaa iyo hadda lama hayo gaal kale oo yidhahda rabbi baanahay fircoon mooye fircoon un baa la hayaa anaa rabbukum ilaclaa yiri wuxuu leeyahay marka ibnu kathiir ilaahay dulqaadkiisa ayuu haddana markaa ilaahay wuxuu amrayaa in si tartiiba loola hadlo lacalahu yatadakar waxaa dhici karta inuu waansamo oo soo noqdo laakiin aadaabu daaciya ayaa la barayaa oo innaga arrintan layna barayaaye ilaahay waa og fircoon inuu gaalnimo ku dhimanayo oo la halaagayo oo ahlu yahay ilaahay waa ogyahy sidaa daraaddeed ayaa sidoo kale nebi maxamedna loo amray oo lagu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana bal u fiirso wajaadilhum bilatii hiya axsan ayaa lagu yidhi ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilih wa huwa aclamu bilmuhtadiin ilahay aayaddan waxaa lagu amray nebi maxamed calayhi salatu salaam iyo innagaba muslimiintoo dhan qofku markuu daaci noqonayo dadka inuu ugu yeedho dariiqo aad u wanaagsan oo degan oo aan shak aan maaragtay e, e, xanaaq ku jirin oo aan dadkii kaa didaynin tartiib inaa ugu yeertid xaqa gaarsiisid ayaa layna amray aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi walaa tula walaa tujaadilu ahla alkitaabi ila bilati hiya axsan intaasoo dhan waxay ku tusayaan in loo baahan yahay qofku markuu daaci noqonayo walowba ninka aad diinta ugu yeeraysid haba noqdo ninka dadka ugu daalimsan ama ugu faajirsan ama qofka ugu xun waa in tartiib lagu gaarsiiyo waa in loo dhibriyo waa inaan la canaanan waa in la isku dayo in qofkaan naar laga badbaadiyo oo waxa weeye xaqa lagu sugo marka waxay leeyihiin culummadu faquulaa lahu qawlan layinan macnaheedu waxa weeye war waxaad ku dhahdaan macnaheedu waxa weeye waxaad ku dhahdaan ilaah baad leedahay aakhiraa jirta naar baa jirta jannaa jirta war waxaan ka baq war ilaahay ka cabso waaniya bal inuu soo noqdo xujadii baa lagu oogaya si uuna hadhow u oran ilaahay ilaahayow aniga rasuul iima imaan markaasay waxay yidhaahdeen ilaahayow waxaan ka baqaynaa ninkaa inuu nagu kibro oo waxa weeye duqyaan uu nagu sameeyo ilaahina waa u caddeeyey waxa uu yidhi laa takhaafa ha cabsanina anaa waxa weeye ida e, idama qaraya idiina jeedaa ee ha cabsanina aayad kale waatuu ilahay ku lahaa kallaa fadhabaa biaayaatina inaa macakum mustamicuun haddaba intaasoo dhan markay dhacday fa'tiyaahu faquulaa innaa rasuulu rabbika fa arsil macanaa bani israa'iil markaasay inta u yimaadeen ku yidhaahdeen war nagu dar oo waxa weeye ilaahay baa na soo diray ee waxaad nagu dartaa maaragtay ilaahay baa na soo diray nagu dar dadkaan reer bani israa'iil oo aad dhibaataysay nagu dar ayay yidhaahdeen oo waxa weeye dhibaatadan ka daa haddana markaasay u caddeeyeenoo waxay ku yidhaahdeen qad ji walaa tucadibhum ha cadaabin qad ji'naaka waxaanu kuula nimid biaayatin aayad cad ayaanu kuula nimid min rabbika ilaahay xaggi ka ahaatay ayaanu kuula nimid wasalaamu calaa man ittabaca alhuda salaan iyo nabadgelyana waxay noqonaysaa macnaha waxaa nabadgelaya qofkii diinta raaca oo hanuunka raaca innaa qad uuxiya ilayna waxaa annaga naloo waxyooday allah noo waxyooday maaragtay ana alcadaaba calaa man kadaba watawalla ilaahay inuu cadaabayo qofkii diinta beeniya oo rasuulka beeniya oo iska jeensadaa haddaba ilaahay aayadahan wuxuu inoogu caddaynayaa sida ibnu kathiir uu leeyahay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa markuu fircoon u diray nabiyullaahi muusa iyo haaruun oo u yimaadeen tawxiidkii bay gaarsiiyeen waxayna u caddeeyeen markay tawxiidkii gaarsiiyeen dariiqadii labaad inay tahay inuu reer bani israa'iil dhibaatada ka daayo inuu addoonsiga ka daayo inuu ku daro iyaga ayoo waxa weeye mas uuliyadooda la wareegaan oo ilaahay say rabaan ay u caabudaan oo faraha uu ka qaado ayaa maaragtay laga la amray weeye waxayna kaloo u caddeeyeen qofkii waxa weeye wasalaamu calaa man itabaca alhuda qofkii hanuunka raaca ayaa waxa weeye nabadgelyo oo dhan helay aayaddan waxaa ku khaldamay firqada daallada ah oo baadiyowday oo la yidhaahdo tagsiirka oo dadka gaaleeya ayaa markaa tidhaahda assalaamu calayka waxay ku odhanayaan assalaamu calaa man itabaca alhuda sababtu maxay tahay dadkii oo dhan gaalay u arkaan haddaba arrintaasi waa arrin khatara qof muslima lama odhanayo assalaamu calaa man itabaca alhuda qofka muslimka waa in la yidhaahdo assalaamu calayka qofkii u diidana oo gaaleeyo qof muslimana dhibaato weyn buu la kulmayaa marka assalaamu calaa man itabaca alhuda waxaa loo adeegsadaa dadka gaalada ah oo waxa weeye markii lagula hadlayo khitaabka iyo waxa weeye dacwo loogu yeerayo laakiin qofkii aan hanuunka raacin hadda waa halaagsamay marka waxay ku yidhaahdeen innaa qad uuxiya ilayna ana alcadaaba calaa man kadaba watawalla ay macnaha qofkii diintaan beeniya oo xaqa ka leexda cadaab ayaa ilaahay ugu talagalay oo waxa weye ilaahay inuu cadaabo ayuu caddeeyey markaasuu hadlayo waxa uu yidhi qaala faman rabbukumaa ya muusa war rabbigan aad sheegaysaan waa kuwe waa kee buu yidhi rabbigan aad sheegaysaan oo waxa weeye muusew rabbigan aad sheegaysid waa kuma weli xiwaarkii baa meelo badan kusoo arooraya oo waxa weeye doodii ayaa hadba meel ka imaanaysa oo waxa weeye dood badan ayaa dhex martay markaasu waxa uu yidhi nabiyullahi muuse waa hadlo wuxuu yidhi aladi jacala lakum alarda mahdan wa salaka lakum fiiha waxa uu yidhi aladi magacada qur'anka waxa weye markuu yihi qaala faman rabukuma ya muusa qaala rabbuna aladi acdaa kula shayin khalqahu huma hadaa ilaahga aanu kugu yeerayno oo rabbigeegu waxa weeye allihii wax walba abuuray wax walbana markaa siiyey markuu abuuray haddana hanuuniyey qaala famaa baalu lquruuni اluula wuxuu halkan ka doodayaa dood buu keenaya oo wuxuu leeyahay sida ibnu katiir uu leeyahay raximahullah waxa uu leeyahay ibnu katiir fircoon markuu ilaahay inkiray leanna waa tuu rabbinimo sheegtay wuxuu yidhi faman rabukumaa ya muusa markaasaa nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi rabbuna aladii acdaa kula shayin khalqahu tuma hada macnaha allahan aan kuugu yeerayno waa allihii cid walba abuuray markuu cid walba abuuray haddana hanuuniyey oo waxa weye qof walba ku hanuuniyey wixii uu abuuray qadartii rabbi oo ilaahay uu qadaray qofkii uu dalaal iyo baabinimo ugu talagalayna hadde waxa weeye ilaahay wuxuu ugu talagalay oo waxa weeye uu ku hanuuniyey baadinimadii qofkii ilaahay uu ugu talagalay hanuunna jidkii toosnaa baa lagu hanuuniyey markaasuu hadlay oo waxa uu yidhi intuu hadlay leanna waa qadar rabbi wax walba waatuu ilahay aayad kale qur-aan ku lahaa sabix isma rabbika alacla aladii khalaqa fasawa markuu abuuray kabacdi oo toosiyey waladii qadara fahadda qadarta rabbi ayaa lagu soconaya wixii qofka ilaahay u qadaray ayuu waxa weye ku soconaya waataynu soo marnay qisatu aadam markaynu ka hadlaynay oo qasasul ambiya aynu bilownay inuu ilaahay markuu duriyadii nebi aadam ka soo saaray dhabarkiisa uu yidhi qaarna gacanta midig uu ku qabtay oo yidhi ulaai min ahli janna jannaday gelayaan walaa ubaali kuwii bidixdina uu yidhi waa min ahli nnaar naartay gelayaan walaa ubaali marka qadar rabbi baa jirta wax walba ilaahay uu u qadaray qofka ayuu maraya ee qof qadartii rabbi sheegaya oo ka leexan karaa ma jiro markaasuu inkiray marka oo arrintaasuu dood ka keenay oo yidhi markaa famaa baalu lquruuni aluula haddaba hadduu ilaahay wax walba qadaray oo hanuuniyey maxay marka dadkii hore macnaheedu waxa weye famaa baalu lquruuni aluula ay macnaha muusow hadday arrintaas aad sheegaysid ay sax tahay oo ilaahay wax walba qadaray dadkii naga horreeyey oo ummadihii naga horreeyey maxay u caabudeen waxaan ilaahay ahayn maxaa ilaahay jidka toosan ugu hanuunin waaye oo waxa weeye sababta ay u caabudeen waxaan ilaahay ahayn oo dariiqii ay uga uga leexdeen maxay tahay haddaad maantana leedahay ilaah keliyaa jiray hala caabudo maxay ummadihii hore u caabudi waayeen markaasuu nabiyullaahi muuse hadlo waxa uu yidhi macnaha deliil wuxuu ka dhiganayaa ummadihii hore maxay saa u sameeyeen laakiin deliil uma noqonayso qaala wuxuu yidhi cilmuhaa cinda rabbii fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansaa haddaba daliil deliilkuuma aha buu yidhi arrintaani in hadday xataa ilaahay waxaan ahayd ahayn acaabudeen adiga xujo horta kuuma noqonayso sababtu waxa weeye waxaan aan sheegayna ma khilaafayso leannahu waxay ahaayeen jahalatun mitluka jaahiliin bay ahaayeen dhunsan sidaad u dhunsan tahay oo kale marka qof jaahila muxuu saa u sameeyey adiga maanta daliil kuu noqon mayso leanna adigana jaahil baa tahay oo dhibaatada maanta samaynaysaa iyagana juhalo kale ayay ahaayeen haddaba adigana deliilkuuma aha iyagana daliil uma aha kulligiina waa khaldantiin kulligiina naar baa wada gelaysaan haddiidan rabbigii subxaana qaadirkaa usoo noqon oo iidan ka joogsan arrintan kulligii naar baad gelaysaa oo jahalo oo kalaa ayay ahaayeen markaasuu waxa uu ku yidhi wax walbana allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa qoray oo waxa weeye kitaabkii ilaahay uu qoray ayay ku sugan yihiin oo waxa weeye ma dhumayaan weyn qaala cilmuhaa cinda rabbii fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansa macnaha ilaahayga subxaana qaadirkaa looxal maxfuudkuu ku qoray kulli oo waxa weeye wax alla waxay sameeyeen looxal maxfuudkay ku qoran yihiin adna waxaa samaysay waa qoran yihiin qof walbana wuxuu sameeyey waa la qorayaa wax dhumayana ma jiraan arrintaa marka daliilkumaa fircoonow inaad ku inkirtid oo tidhaahid allah ma jiro misqaala daratin oo dhumaysa ma jirto ilaahay waa qoray wey uma dakara lahu cadamata rabbi haddana markaasuu wuxuu u sheegay muusa cadamada ilaahay iyo khalqigiisa iyo si ilahay wax walba u awoodo iyo waxa weye bal dhulka fiiri buu yidhi alladii jacala macnaha dhulka fiiri buu yidhi siduu ilaahay idinku abuuray oo idinka dhigay mahdan macnaha dhulkii baa laydii sameeyey buu yidhi oo waxa weye markuu u sheegay oo allihii subxaana qaadirka ayuu wuxuu ku yidhi aladi jacala lakum alarda mahdan wasalaka lakum fiiha subulan waanzala min alsamaa'i maa'an faakrajna bihi azwaaja min nabaatin shataa kuluu warcaw ancaamakum ina fii dalika laaayaati liulinuha bal ufiirso macnaha fiiri baa la yidhi dhul allihii subxaana qaadirka oo samadaan abuuray oo dhulka abuuray dhulka idiin fidiyey oo gobol idinka dhigay oo samadii waxa weeye kor idinka keenay oo aad harsanaysa oo roob idinka keenay oo biyihii intuu dhulka geeyey haddana idinka soo saaray risiqa aad cunayseen idinka iyo xoolihiinuba haddana idin yidhi markaa cuna oo saartaan ugu raaxaysta inna fii dalika la aayaatin liulinnuha ay ulilcuquul qofkii ladi lcuquul macnaha qofka caqli leh oo wax kala garanaya ayaa arrintaasi ay u tahay wax uu ku waana qaato haddaba marka allihii khaaliqa ahaa oo raasiqa ahaa oo wax walba abuuray aayad kale waatuu ilaahay ku lahaa ya ayuha الناasu اcbuduu rabakm اladii khalqakum wاladiina min qablikum lacalakum tattaquun war allihii idinkayda abuuray iyo kuwiida ka horreeyeyba ka cabsada oo caabuda allahaasaa cibaado mudane aladi jacala lakum alarda firaashan gogol baa laydinka dhigay oo waxa weeye aada goglanaysaan meesha artaa iska seexanaysaa wasamaa'a binaa'an samadiina kor baa lagaaga hareeyey oo har ayay kuu tahay haddaba marka allihii saa kuu yeelay وأنزل من السماء mاء فأkرج bه من الثمراaت رزقا لكم فلا تجعلوا haddaba intaasoo dhan allihii wanaaga kuu galay falaa tajcaluu lilahi andaadan wa antum taclamuun idinka oo garanaya oo og ilaahay sanamiyo hala caabudinina oo ilaahyo kale ha u samaynina oo arrintaa iska ilaaliya intaasoo dhan markii loo sheegay oo wanaagii o dhan loo sheegay oo nicamkii o dhan loo sheegay ayaa haddana ilaahay waxaa la xusuusiyey oo ilaahay uu xusuusinayaa aakhira haddina inay jirto oo macaad uu jiro oo laysa soo saarayo ilaahay wuxuu yidhi minha ay alarda min alardi khalaqnaakum dhulkaan idinka abuurnay nabiyullaahi aadam baaba ishaaraya marki ilaahay uu dhulka ka abuuray wa fiiha nuclidukum markaa dhimataanna dhulkaa laydinku xabaalay wa minha nukrijukum taaratan ukhraa haddana ciiddaa laydinka soo saaraya dhulkii ayaa haddana qiyaamihii markaa timaadaan si ilaahay aayad kale ulahaa lahaa kamaa bada'akum tacuuduun sidii marka hore ilaahay idii abuuray ayaa haddana ugu noqonaysaan marka waxa weeye wax la inkira ma aha ilaahayna way u fududahay waa ti ilaahay aayad kale ku lahaa wa huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduh wa huwa ahwanu calayh walahu almathalu laclى fi samaawaati walardi wa huwa alcaziizu alxakiim haddaba marka allihii subxaana qaadirka oo wax walba awooda oo wax walba soo saaraya oo nooca idiin sameeyey ayaa rabbi la caabudo ah ayaa rabbi la raacaa ayaa rabbi wax walba mudana in fircoon waxaan ahay jooji oo waxa weeye ilaahay u hoggaansan oo dariiqa xaqaa raac haddaba marka qodobkaa dheeraa oo xiwaarkii dhex maray iyo doodii dhex martay nabiyullaahi muusa iyo fircoon waxa weeye intaas kabacdi waxaynu marka usoo gudbaynaa fircoon muxuu sameeyey intaas intaasoo aayada iyo intaasoo wanaaga iyadoo la tusay muxuu sameeyey marka fircoon waa qodobka afraad baynu ku keenaynaa takdiibu fircoon biaayaati rabbi aayadihii ilaahay isagoo beeniyey oo ku caaruday oo la yimid yidhi sixir baan la imaanaya ayaynu halkaan ku keenayna qaal allahu tacala ilahi waxa uu yidhi walaqad araynaahu aayaatina kullaha fakadaba wa aba aayadihii oo dhan ilaahay intuu tusay ayuu beeniyey oo diiday oo qaala markaa waxa uu yidhi qaala aji'tanaa litukhrijanaa min ardina bisixrika ya muusa ma waxaad noola timid sixirkaaga inaad waddanka nagaga saadhid falana'tiyanaka bisixrin milihi fajcal baynana wa baynaka mawcidan laa nukhlifhu naxnu walaa anta makaanan suwa waxaanu la imaanaynaa buu yihi sixir annaguna kale ballan noo samee aynu isugu nimaadno nabiyullaahi muuse waa hadle wuxuu yidhi qaala mawcidukum yowmu ziina maalinta waxa weeye quruxda waa maalin ciida ayay ahayd ba la yidhi ayaa waxa weeye laysku imaanayaa wa an yuxshara annaasu duxaa iyo in la isugu yimaado maalin barqa ah barqadii goor barqaa in laisu yimaado ayaa inoo ballanaya buu yidhi maalinta ciidda oo dadkao dhan soo baxaan waxa uu leeyahay ibnu kathir raximahullah iyo maaragtay eh, uu soo guurinaya wuxuu leeyahay fircoon aayadihii ilaahay oo dhan intuu beeniyey oo diiday kulli wax alla wixii lagu dul akriyey wax alla wixii loo sheegay waa diiday uu wuxuu yidhi wax alla waxaad wadi waa sixir sixir baan la imaanayaa buu yidhi saxaradiisii buu doontay oo waxa weeye aan soo kulminayaa anna waxaan doonayaa buy inaan sixirkaaga oo kale la imaado oo aan baabi'iyo sixirkaaga ee ballan ii samee ilay ogaaye markaan ma ma xiri karo waxna kuma samayn karo ninkii awood buu la yimi ka awood weynaa hadduu soo aado ushaanuu ku tuuraya abeesay ku noqonaysaa wax alla waxa ciidan uu u keeno waa cunaysa haddaba marka dantii waxay ku khasabtay fircoon inuu yidhaahdo ballan inoo samee marka haddaba ku aragna inaad in xoog la tahaye oo arrintaada aan loo geli karin ballan inoo samee markaasuu nabiyullaahi muusa waaba arrintii uu rabay weye nabiyullahi muusa dadko dhan inay isku yimaadaan oo xaqa uu bayaaniyo markaasu wuxuu yihi mawcidukum yowmu ziina waxay ahayd baa lay marka maalin ciida oo min acyaadihim ciidahooda ka mida wa an yuxshara naasu duxa barqadiina in la isku yimaado macnaha maalin barqadii fii awali nahaar si aynan hamayn ma rabo oo waxa weeye hadday arrintu hamayn noqoto mugdi mugdi iyo waxyaalo khaladaa soo geli kara marka wuxuu dalbaday maalin cad oo waxa weeye barqadii inta laysku yimaado in waxa weye fircoono waxa aad haysid oo waxa weeye aad sixiro iyo wax alle waxaad haysatid halkaa la imow barqadii macnaha duxa waa waktiga salaatu duxada la tukado oo maaragtay barqadii ay tahay fa yakunu alxaqu adhara wa si xaqu uu u noqdo oo ayna been been arrintuu noqon oo waxa weye aan la odhanin hadhow waxbaa la khalday iyo hameen hameen iyo ma jirta buuyi maalin barqadi waa inaad dadka soo kulmisaa oo ummadoo dhan ay u jeedaan arrinta ayaa la raba marka halkaa markay arrintii gaartay marka fircoon waxa weeye markaa wuxuu doonay in uu waxa weeye uu marka soo kulmiyo waxa weeye saxaradiisii iyo cid alla cidduu isleeyahay maanta difaac bay kuu samayn karaan oo waxbay kuu qaban karaan laakiin wax ilaahay qadaray waa waxaan ilaahay khayr la maagin oo waxa weye ilaahay halaag la maagay ayaa waxa weye halkaan kaaga cad war wax ilaahay qadaray saxara waxba kama qaban karto mucjize ilaahay uu u jeedo oo waxa weye ilaahay soo diray war ul abeesan noqonaysa saxara maxay ka qaban karaan waxay ka qaban karaan ma jirto sidaas daraaddeed marka waa arrin aad iyo aad u cajiiba oo waxa weeye markaas uu aad iyo aad maaragtay loola yaabo inuu waxa weeye uu arrintaas uu ku mashquulo laakiin ilaahay baan khayr la maagin haddaba qodobadaasoo dhan waxaynu ka arkaynaa fircoon oo adiladii loo sheegay oo wax walba loo bayaaniyey oo waxa weeye dariiq walba loo caddeeyey inuu haddana kulli intuu beeniyey uu dalbaday waxa weeye inuu saxaro doonto waxa weye waa meeshuu ku fashilmi lahaa oo ku halaagsami lahaa inuu yidhaahdo saxaro ayaan doonanaya oo la imaanaya oo waxay wax iga celinaysa waa ninkii dhammaa oo sheeganayey oo lahaa anaa rabbukum alaclaa ayaa maanta wuxuu dalbaya oo leeyahay war muusow ballan ii same wakti ii samee aan saxaradaydii baan la imaanayaa sixir baan ana la imaanayaaye wakti ii same haddee markii horena muxuu lahaa oo markii hore intuuna nabiyullaahi muusa usha tusin wuu dhaartoo wuxuu yidhi lain ittakhadta ilaahan gayrii la ajcalannaka min almasjuuniin markii hore waa dhaaranaya laakiin hadda ma dhaaran karo leanno wuxuu arkay nabiyullaahi muusa oo waxa weeye mucjiso wa marka maadaama uu nabiyullaahi muusa mucjise la yimid awood kale ma samayn karo inuu yidhaahdo marka ballan inoo samee aynu wada hadalno oo waxa weye adna waxaan haystaan la imaanaya adna waxaa haysatay la imow haddaba marka halkaa ayaan ku ku joojinaynaa oo waxa weye aan kusoo gebagabaynaynaa kabacdi markaa qeybta dambe waxaan ka bilaabaynaa tafaasiilu xaadithati yowmi zina bal yowmi zina wixii dhacay iyo ballantii laysku yimid iyo arrintii waxay ku dambaysay ayaan marka waxa weeye qaybta dambe ka dhigayna haddii rabbi idmo wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin